بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله xadaanii abu طaahir وxarmla bnu yaxya fii baabi istixbaabi اlqunuuti fi jamiici الsalaati ida naزlat bاlmuslimiina naazila istixbaab اlqunuut qunuudku inuu wanaagsan yahay oo sunno yahay mustaxab uu yahay fii jamiici salaati ee fii jamiici salawaati salaadaha dhammaantood in la qunuudo idaa goortiina la qunuudo ay sunno tahay nasalad ay degto bilmuslimiina muslimiinta gudahooda naasilatun naasila markay muslimiinta ku soo degto ay ku dhacdo naasila ay musiiba musiiba hadday dhacdo oo muslimiinta guud ahaan ama qaar ka mid ah gaar ahaan ay ku dhacdo in lala imaado qunuud oo alla la baryo salaadda gudaheeda oo markaa ragcadda u dambayso salaadda rukuucda laga kaco samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu la yidhaahdo in qunuud lala imaado naasiladaasi ama ha ahaado cadow muslimiinta dhibaato ku haya oo ilaahay la baryaayo inuu ka kor yeelo ama qaxdi iyo abaar iyo oon ama wabaa amraaddaas cudurada safmareenka ah ee faafaaya ee ummadda ku dhaca kuwaasa waxaa la dhahaa wabaa sida amaradkan hadda jira ee adduunka oo dhan ba ka qayliyey ee dad badanna ay u galbadeen ee u dhinteen dad badanna ay u xanuunsan yihiin maradu corona yaa waxaa la dhahaa wabaa cudurada safmarka ah ee dad badan ay hal mar u dhammaanayaan ilaahay ummadda haka kor yeelo ama wax kale oo dararahoo dhibaataa ah waxay ahaataba taasaa waxaa la dhannaasila in ummadda marka ay qunuudaan maxaa yeelay laa maljaa walaa manjaa minhu ila ilayh laa maljaa walaa manjaa min allahi ila ilayh meel la magan galo iyo meel lagu badbaadoon xaq aan ma jirto subxaanahu wa tacaala in addoommuhu marka ay aqoonsadaan inay leeyihiin rabbi amraadda iyo cudurrada soo dejiya daawadana soo dejiya wa idaa maridtu fahuwa yashfiin marad hadduu imaadana shifaha iyo daawada isagoon baa iska leh laa shifaa ilaa shifaaah daawadiisa unbaana daawo ah waxaasoo dhan markii dabeel caafimaad ilaahay uu soo daayo hal mar baa la weynayaa meeluu ku dhambeeyey meeluu ku dhibcayba marka in qunuud lala imaado abaaro dhacay oon baa dhacay cudur iyo cadaawad baa cadow baa dhacay taas waxaa la dhaha qunuutu naazila shanta salaadoodna waa lala imaan karaa salaadna khaaskuma aha waxaa khilaaf ka taagan yahay muran kama taagnee qunuudka salaada subax la qunuudo ayay culummadu iyo fuqahadu isku hayaan oo qaarna ay leeyihiin sunno ma aha mustaxab ma aha qaarna ay leeyihiin maya ee waa sunna weliba sunna raatiba weeyaan waad ogtihiin shaaficiyadu waxay ka mid tahay sunanka muakadka ah ee aan laga tegaynin haddii laga tagana sujuudu sahwi la raacinayo lagu kabaayo haddii laga tago qunuudka salaada subax in sujuudu sahwi lagu maaratay kabi ayay qabaan qaar madaahibta ka midana waxay leeyihin maya sunno ma aha bale bidco waaye axnaaftaa ka mida ah. maalikiyadu way qabaan qunuudku laakiin ayagu waxay kaga duwan yihiin shaaficiyadu qabla rukuuc rukuucda markii laga kor noqday shaaficiyadu qunuudaan maalikiyaduna qabla rukuuc waayo xanaabiladu waxay raacsan yihiin xanafiyada laa qunuuta fi subxi ayay iyaguna qabaan middaa way marka muranka miduu ka taagan yahay sabab khilaafkana waxaa weeye ikhtilaafu اladilati اlwaaridati fi hada اlbaab ow ikhtilaafi اlaxaadiiثi اlwaarida fii daahiriha tacaarudka ay nusuusta ku soo aroortay baabkaasi daahir kole istacaarudeen oo axaadiistii qunuutu naasilada ayay markaasi ku xumbaarayaan qoladan ay qunuutu salaatu subax khaas ku ah ma jirto waxay ku soo arooray waxay leeyihiin waa naasila abu maalik alashjaci wiil uu dhalay oo su-aasha weydiiye oo yidhi salaada subax mal quunudi karaa waa saxaabi jaliilahe ay bunay inahu muxdat waa muxda oo wax bidca oo lasoo darisiiye weeyaan buu leeyahay ra'yigaa iyo waxaa ismucaaraday xadiidu anas bn malik oo uu leeyahay nabiga kama zuulin calayhi salaau wasalaam yaqnutu fii salaati subxi xataa faaraqa dunya ilaa adduunyada uu ka faaruqa nabiga kama tegin qunuudka salaada subax waana ra'yiga jamhuur ahlilcilmi min asaxaabati alkiraam wataabiciin ay ku tageen xataa waxaa la arooriyaa alkhulafaa alarbacaa inay qabeen qunuudka salaada subax aleyhi masaladaasi waa masala khilaafi ah haddii qofkii uu qunuudo imaamka ku ahaa inaad qunuuddo ood gacmaha kor utaagto ood alla barido ood ku raacdo ayaa la rabaa ducuu la yimid salaadda gudaheeda jinsiga salaadana waxaa ka mid ah ducaa watadaruc ila allah subxaana wa tacaala in lagu mucaarado oo marka khilaaf lala imaado ma aha maxaa yeele wej buu haystaa nas iyo daliilla deliishanayaa dliilka nin walbana meeshiisu xoojinaya oo midna xadiidkaa waa daciif iyo midna xadiidkaas waa daciif laakiin waxaa weye waa masala khilaafiya saaiqu lilijtihaad ijtihaadkuna waa ka asaxaa waa ku banaan yahay masaladan laakiin musanifka hadda uu baabaystay waa qunuutu naazila qunuutu naaziladaasi in gaalada muslimiinta dhibaysa la habaaro muslimiintana loo duceeyo marka adducaau limuayinin adducaau limucayanin waadducaau calaa mucayanin in qof mucayan oo magaciisa la sheegi loo duceeyo dad mucayan ah oo magacooda la sheegi la habaaro taasaa marka bannaan waxay ka soo haray lacanadda oo lacanadda hadday habaar tahay lacanadda qof mucayana lama lacanadi karo ilaa maa habata nas annahu malcuun inuu malcuun yahay oo ahlu naar yahay ka abilahab oo kale iyo wixii gaalaha oo gaalnimo ku dhintay laakiin wixii kale oo qof mucayan oo hebelow hebel gaalka hebel lacnad kugu dhacday culimmadu waxay leeyihiin ma bannaana maxaa yeele ma'aalkiisi iyo meesha ku dambayn doona ma lacnad iyo gaalnimo ku dhiman doonaa mise waa toobad keeni doonaa in badan bay gaaladu toobad keenaan ama ilaahay u rumeeyaan toobadduna waa furan tahay marka qof aada war u hayno inuu naar geliyo in kale inaad lacanad iyo naxariista ilahay in laga dheereeyay ku xukunto ayay leeyihiin ma bannaana laakiin si caama gaalada waa loo lacanadi karaa aalimiinta waa loo lacanadi karaa way bannaan tahay qur-aankana u ku soo arooray qaala xadaanii abu aahir xarmalat bnu yaya abu aahir axmed ibnu camr ibnu sarxin اlmasriy wa xarmalat ibnu yaxya tujaybiy qaala akhbarana ibn wahbin cabdاllahi bn wahbin اlmasriy qaala akhbarana yunus ibn yaziid اlayliy can ibn shihaab moxamed ibn shihaab الzuhriy qaala akhbarana saciid ibn اmusayib ibn xusn اlmakhzuumiy wa abu salma bn cabdiraxmaan ibn cawf الzuhriy annahumaa labadan taabici samicaa waxay maqleen abaa hurayrata yaquul cabdiraxmaan ibnu sakhr adowsi radia allahu canhu oo leh kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nabiga wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahda xiina yafruqu min salaati alfajri salaadda subax markuu bogo min alqiraa'ati qirada oo yukabiru uu kibaarto allahu akbar uu yidhaahdo rukuucna u hoobto wayarfacu ra'sahu madaxiisana uu kor u taago oo samica allaahu liman xamida uu yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdi ayuu dhihi jiraye uma yaquulu wuxuu dhihi jiray wahuwa qaa'imun isagoo taagan allaahuma anji lwaliid ibn lwaliid wa salamata bni hishaam wa cayaash bin abi rabiica saddex nin weeyaan oo saxaabada ka mid ahaa markaasuu wuxuu yidhi walmustadcafiina iyo kuwa la daciifsadaye la gumaysta ee min almuminiin muminiinta ka mida ah. inta muminiinta ee la gumaysanayaan ilaahayow soo badbaadi saddex buu magac ku sheegay magacooda sheegay markaasuu haddana cumuum warka waa tacmiim bacda takhsiis saddexdaa markii la khaas yeelay ayaa walmustadcafiina ilaahow waxaad badbaadisaa oo gacanta gaalada ka soo furtaa almustadcafiina inta la tabardarsaday ee la daciifsaday ee la gumaysanayay min almuminiina muminiinta ka mid ahee ay kufaaru quraysh maka ku haystaan haystayaalka kaasuu ilahay nabiga calayh isalaatu wasalaam ka baryaaya inuu soo badbaadiyo way badnaayeenoo cabdiraxmaan xataa cabdullaahi bnu cabaas wuxuu dhihi jiray kuntu ana wa ummii min almustadcafiin aniga hooyaday lubaaba bint alxaari mustadcafiintaasaan ka mid ahayn ku hadhay maka ee lagu haystay ee soo bixi waayey inta waa ducaa lahu waa loo duceeyey habaarkiina waa kan allahuma allah ushdud adkee wad'ataka ay ba'saka wa ciqaabaka ciqaabtaada iyo ba'sigaada calaa mudara ay calaa kufaaru qurayshi min mudar kufaaru quraysh oo reer mudar ka dhashay korkooda ilaahaw yeel wad'ataka wad'ada waxaa weeyaan alba'su waalcuquuba cuquubada ilaahay waxaad ku adkaysaa calaa mudar reer mudar waa qabiil weyn oo reer cabeed oo qurayshay ka mid yihiin wajcalhaa ilaah waxaad yeeshaa wadadaasi calayhim quraysh korkooda iyo mudar ka sini yuusufa nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam sanadihii loogu gargaaray ee ilaahay uu nasriyo guul oga dhigay ee magaciisa magaciisiiyo meeqaankiisa lagu soo saaray ee qoomkii reer musalmasaree gaaladaha intuu ku dhacday sabca siniin oo eber ka dhigta abaar ku sii daysay oo xoolahoodi iyo raashinkoodi eber ka dhigta nacam waxba ayna kusoo harin toddobadaa sano ee abaartaheed waxay gogoldhig noqotay in yuusuf lagu soo cararo <clears throat> oo yuusuf radia allahu canhu calayhi salaau wasalaam annabi ibnu nabi ibnu nabi ibnu khaliil yuusuf calayhi salaatu wasalaam oo afar fac nabi ahaa waa yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim alkhaliil toddobadii sano ee qoladaasee ku dhacday dhibka badan mariyey dhibka badan ee cay iyo dacaayad iyo addoonsi iyo xabsi inta la iskugu dartay yaa ilaahay wuxuu guul oga dhigay in toddoba sanoo abaarintii lagu sii daayay asagii loo baahday maarayntiisii iyo maamulkiisii dhaqaalaha maarayntiisii iyo maamulka dhaqaalaha iyo cadaaladiisii iyo qaybta wanaagsaneed uu xoolaha uu u istaagay in waxaa la la tashiilo oo lagu fara adkaado si cadaaladana loo maamulo oo loo maareeyo wax fasaad iyo corrubtiona laga ilaaliyo inta abaarahan lagu jiro kadibna barwaaqi iyo nicmo ayaa ka dambaysay yuusufna calayhi salaatu wasalaam halkaasaa ilaahay magaciisa iyo miiqaadkiisa ku muujiyey isagoo nabi oo rasuul ah ayuu haddana ilaahay subxaana wa tacaala mansab iyo madaxnimo ugu daray sidaasoo kale ilaahay kuwan qurayshda gaalada ah abaar ku sii daa markay jilcaan ayagoo toobadkeena ha noo imaadaane sidii baa ku dhacdayoo toddoba sano abaara ku dhacday markaasay nabiga calayhi salaatu wasalaam way garteen meesha laga soo gaaray abu sufyaan ibnu xarb ayaa nabiga calayh salaam u yimid oo markaa gaalada hogaaminaya wuxuu yidhi moxamedow waxaa sheegataa in lagu soo diray qaraabada xiriirinteeda qaraabadaada iyo qowskaadana waa halaagsamay abaar baa halaagtay ilaahay noo bari buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam bilmuminiina ra'uufun raxiim buu ahaa naxariis badan buu ahaaye ilaahay buu bariyey maray abaar ku dhacday oy baaba'een oy maqaarka ay cuneen oy lafaha qubmudsadeen oo riiqeen oo markay cirka fiiriyaan qiiq ay arkayaan indhahooda gaajada haysa daraadteed fartaqib yowma taati samaau bidukhaan mubiin qiiqaasaa ku dhacay gaajo darteed bay geed iyo dhul oo dhan intuu wada madoobaado wada muxuu ahaa qiiq noqday ayaguna ay gaajo darteed la diideen oo la sarareen ilahay baa markii u baryay nabig alay salaam sidii baa barta looga qaaday allahuma alcan lixyaana wuu habaaray nabiga calayh salaam qabaa'il caraba ayuu habaaraya rasuulka calayh salaatu wasalaam niman mujrimiin ah mudar iyo kufaaru quraysh makay qabsadeen oyna awliya u ahayn oo naasiriin u ahayn in awliyaa ilalmuttaquun ilaah yidhi ayay ka soo saareen nabigii iyo awliyadii saalixiinta ahaa habaarkaasaa lala tuuray kuwa waxaa jira iyaguna boojis ahaa budhcad ahaa saxaabo ajilla oo qiimo badanoo toddobaatan la laayey biiru mucuuna meel la yidhaahdo oo makal mukarama iyo madiina munawara udhexaysa oo reer banu sulaym niman midhahay degi jireen ayay nimankan saxaabada ku laayeen qabaa'ilkan marka banu sulaym baa lasku dhahaaye intooda dhanba nabiga calai slam si tafsiila ayuu ahbaaray allaahuma alcan nixyaana reer nixyaan ilaahu lacna wa riclan reer ricli wa dakwaana reer dakwaan wa cusayata iyo cusaya casat illaaha ilaahay bay caasiday cusaya wa rasuulahu iyo rasuulkii caasideen ثم بلغنا waxaana soo gaaray buu leey saxaabigu abu hurayra annahu nabigu taraka inuu ka tegay daalika habaarkaasi lama unzila markii la soo dejiyey laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum aalimuun laysa laka nabi maxamedoo kuma sugnaana min alamr amarka iyo maamulka adduunka iyo wixii la naari iyo wixii la halaadi iyo wixii la noolayni shayun waxba adiga kuma lihid awoodda iyo tadbiirta iyo koonka maamulkiisa baa iska ow yatuuba ilaahay waa toobad aqbali karaa calayhim korkooda waa ka toobad aqbali ow yucadibahum ama wuu cadaabi fa daalimuuna weye ilaahay hadduu rabana wuu ga toobad aqbali kuwan hadda gaalada ee ku dhibaya yaaba saxaabada ku darman oo rumayn in badan baa rumeeyey oo raacay nabiga moxamed calayh isalaatu wasalaam hadduu rabana wuu cadaabayaayoo sidii beder loogu cadaabay ee loo halaagay ayuu ilahay u cadaabaya fainahum daalimuun nabi maxamed w lagu leeyahay laysa laka min amri shay qofka kale ee sheegan kara inuu koonkan maamulkiisa wax ku leeyahay waa kuma ee abaar iyo colaad iyo cudur iyo nooleed iyo dilid iyo ilmo iyo dhalmo iyo lalmala-aan iyo dheef iyo dhaqaale intaasi qofka leh waan keeni karaa oo anaa maamulka wax ku leh qofka dhihi kara waa kuma nabi maxamed baa lagu yidhi laysa laka min almri shay waxba kuma lihid umuurta tadbiirta tawxiid urububiya maamulka koonka ilaahay baa abuurtay mulkiyo iska leh haddana maamulkeeda iyo tadbiirteeda iskale huwa alxayu alqayuum isagaa iskaloo maamulaya isagaasaa lagu caabudi oo lagu rumayni oo looga dambayni cibaadadana isagaasaa subxaanahu wa tacaala asmaadaasi qiimaha badan iska marka laysa laka min alamri shay muxamedow markaas kuwa iyagahaa mustadcafiintaha way soo xaroodeen wixii kale ee gaaladahaana gacanta lagu dhigay habaarkiina jooji baa la yidhi nabiga alah isalaatu wasalaam waa jooji وxadثnah abu bkr بن abi shayba وxmr naaqid qaala وayضا xadثna iبن cuyaynaةa can الزhri can سacيid بn muسyب can abi hurayraةa radي الlah canhu can النabiyi slى الlah عalيه alih وasلم ilى qowlihi wajcalhaa ilaahu kufaaru mudr waxaad yeeshaa calayhim korkooda haa ba'sigii iyo wad'adii ku adkee ka sinii yuusufa yuusuf sanadyaalkiisa oo kale siniina bay ahayd marka xudifa nuunu lilidaafa ayaa loo xadfay ka sinii yuusufa yuusuf sanadihii abaaraha toddobada sana ahaa oo kale walam yadkur maa bacda wixii ka dambeeyeyse muna sheegin ibnu cuyayna oo intii dambe ahee nabiga calayhi salaatu wasalaam uu habaartamay ricli iyo lixyaan iyo ricli iyo dakwaan iyo aayadda soo intaas wuna sheegin sufyaan qaala xadaana muxamed bin mihraan araazi qaala xadaana waliid bnu muslimin qaala xadaana alawsaaciyu can yaxya bin abi kaiir alyamaami can abi salamata zuhri ana abaa hurayrata radi allahu canhu xadaahu wuu warramay ana nabiya sal allahu alayh wasalam nabigu qanata bacda rakcati ay bacda rukuuci ragcadda u dambaysa rukuucdeedii ayuu nabigu qunuuday fii salaatin salaad gudaheed shahran bil salaadihii o dhan baa loo jeedaa salaadihii bil buu nabiga alayh salaam qunuudaayey markuu bisha qunuudaayey waa markii waliba la laayey saxaabadii la laayey toddobaatankaa id qaala markuu yidhaahdo samica allahu liman xamida yaquulu fii qunuutin wuxuu dhihi jiray allahuma anji waliid ibn waliid ilaah waliid binu waliid soo badbaadi allahuma naji soo badbaadi salamata بن hishaam gaalada gacanta ku haya ka soo bixi allahuma naji cayaash bn abi rabiica ilaahu soo badbaadi allahuma naji lmustadcafiina inta la daciifsada ee la gumaysto ee min almuminiina muminiinta ka mida gumaystaha gacantooda ilaahu ka saar allahuma shtub wad'ataka istaagaada iyo cadaabkaada iyo ciqaabtaada ku adkee calaa mudara reer mudar korkooda quraysh baa ka mid ah allahuma ajcalhaa korkeeda waxaa yeeshaa mudar calayhim korkooda siniina ka sina yuusuf nabi yuusuf calayhi salaatu wasalaam qoomkiisii abaarihii lagu sii daayo o kale ku sii daa <clears throat> ilahi waa ka aqbalay qaal abu hureyre wuxuu yidhi gaalo waa la habaari karaa gaalo waa la habaari karaa in ilahay dhibaato kusii daayo o kusoo jeedaan oy cadow u yihiin in ilaahay subxaana wa tacaala jabiyo maxaa yeelay muslimka silaaxiisa hubkiisa ugu weyn waxaa weeyaan ducada iyo allabariga wey marka ilaha in la baryo oo la habaaro way bannaan tahay qaala abu hureyre wuxuu yidhi uma ra'aytu rasuula allahi sala allahu alay wasalam nabigaan arkay oo taraka ducaaa ducadii ka tegey bacdu kadib kadib nabiga ducadii iyo habaarkii uu waa ka tegey ducadii uu duceynayey nimankii saddexda ahaa ee weliid iyo hisalama bin hishaam iyo ciyaash bin abi rabiica cayaash bin abi rabiica waa daayey nabiga calayh isalaatu wasalaam taraka bacdu faqultu waxaan idhi araa rasuula allah nabiga calayh salaam waxaan arkaa qad taraka ducaa inuu ducadii ka tegay lahum nimankii ducada u duceynaya waa ka tegey waase qaala faqiila waxaa lagu yidhi wamaa taraahum istifhaamaga maqan awamaa taraahum miyaadan arkin nimankii inay qadqadimuu soo galeen mustadcafiin maka lagu haystaahayeen ilaahay ducadii nabiga waa aqbalay way soo fakadeenoo madiinay imaadeenoo muhaajiriinta kusadarmadeen saa darteed de ducadii haddi lagaa aqbalo ma sii wadi ilaa roob nasiibati roobkii waa jigka yidhi marka waa dhammaa ducadii lagaa aqbal waxadaanii zuhayr binu xarb qaala xadaana xusein bnu muxamed qaala xadaana shaybaan ibn cabdiraxmaan annaxwi can yaxya bn abi kaiir can abi salamata zuhri ana aba hurayrata ahbarah ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam nabiga baynamaa huwa yusalli cishaa isagoo cisho tukanaya id qaala wuxuu yidhi samica allahu liman xamida ragcaddu u dambaysay yuu rukuucda ka kacay uma qaala wuxuu yidhi qabla an yasjud intuuna sujuudin yuu qunuut nabiga calayh salaam bilaabo alla bari allahuma naji cayaash bin abi rabiica uma dakara mid xadii awsaaci ilaa qowlih kasbihi yusufa walam yadkur ma sheegin mutaabacada ninka wata weeyaane maa bacda wixii ka dambeeyey ma sheegin yaxya bin abi kaiir buu xadiidku iskugu imaanayaa ninka lam yadkur laleeyahay waa shaybaan shaybaan baan la imaanin ziyaadada awsaaci riwaayadiisa yaxya bin abi kaiir uu ka wariyey inta ay wadato ee kasinihi yuusufa lam yadkur muuna sheegin shaybaan ibn cabdiraxmaan annaxwi muuna sheegin isagu walam yadkur maa bacdahu inta ka dambaysa qaala xadaana muxamed bn muana qaala xadaana mucaad bn hishaam qaala xadaanii abi hishaam bin abi cabdillaahi distiwaayi sambar can yaxya bn abi kaiir alyamaami qaala xadaana abu salamata bn cabdiraxmaan wasmahu cabdullah wa qiila dalik abu bn cabdiraxmaan cabdullaahi bnu cabdiraxmaan ibnu cawf azuhri cabdiraxmaan bn cawf baa dhalay axad fuqahaa sabca fii casri taabiciin buu ka mid yahay annahu samica aba hurayrata u maqlayo radia allahu canhu yaquulu low wallahi baa ku dhaartay la uqaribanna waan soo dhowaynayaa bikum idinka waxaan idiin soo dhoweyn salaata rasuulilahi rasuulka ilahi salaadiisa sala allah alay wasalam ila sidii nabigu u tukaday qalban wa qaaliban qaalaban siday ahayd ogama imaan karta walidaalika qaar taabiciinta kamida markay dhaheen salaadda nabiga nambar laa tastadiic bay dhaheen ma kari karti laakiin wixii muuqday ee daahirka ahaa inteoda way qoranta sifatu salaati nebi way qoran tahay mana aha wax mashaqaa ah in lala imaado laakiin macnaheedii iyo nuxurkeedii iyo khushuucdii nabiga uu lahaa calayh salaam iyo taqwadiisii iyo iimaankiisii iyo cilmigiisii ayaan la gaari karin law qaribanna waa idin dhowaynayaa buu leh waa nooc ta'adub iyo edabsi ah bikum idinka salaata rasuulilaahi baan idiin soo dhowayn sala allah calay wasalam fa kaana abuu hureyre wuxuu ahaa yaqnutu fi duhri duhurka markii la gaaro waa qunuudi jiray waalcishaa cishaha alaakhira dambana waa qunuudi jiray wasalaati subxi iyo salaada subax wayadcuu lilmuminiina muminiintu u ducayn jiray wayalcanu lkufaara gaaladana waa lacanadi jiray waa habaari jiray sixaama oo nabiga calayh salaatu wasalaam baa la imaan jiray mar kastana ma ahe waa naasile markay dhacdo meel muslimiinta ka midoo gaalo qabsatay abaaro dhacay cudurkan wabaheesa marka hor dhacay waxyaala noocaasoo kalea markay dhacaana masaa'ib waaweyna qaala waxadaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can isxaaq bin cabdillaahi bin abi dalxa can anas bni maalikin qaal dacaa rasuulu llahi sal اllahu alيh wasalam nabigu wuxuu habaaray cala aladiina gaaladii qataluu dilay asxaaba biirmacuuna dilay asxaaba biirmacuuna nin la yidhaahdo abulbara alkelbi oo gaaladii marka hore ka mid ahaabaa najdi ka yimid nabigu u yimid calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi nabi allah waxaan rabaa inaad iraaciso dad culamaah ah oo ducaada oo dadki wax soo bara arrinkaasuu nabiga ka codsay calayh salaam niman xul ahaa oo dalabatulcilmi ahaa oo qur-aanka baran jiray oo wax kaleba ayna hayn waxbarasho mooyeen dhanka kalena difaaca diinta iyo ilaalinta xuduudda muslimiinta diyaar u ahaayoo ciidanka rigliga ee muslimiinta ahaa ayuu nabiga sala allah alay wasalam wuxuu yidhi nimankan yaa mutafariqiina dacwada u taagan oo cilmiga iyo qur-aankana bartay qabiilkaas ha aadaano intay isku qaybiyaan inay soo wada islaamaan buu nabigu rajo ka qabaa dacwada iyo danayntiisa rasuulka sala allah alay wasalam wuu diray ordaya buui niman la yidhaahdo banu caamir baa dhexda marka u galay oo reer najdi ah nimankaasaa dhexda u galay qabaa'ilkii kale ee hadda kuwuu nabiga habaalaya calayh salaam banulxiyaan iyo ricli iyo dakwaan iyo cusaya ayuu u qaylyaday halkaasaa toddobaatankii hal nin ah ayaa ka fakaday hal nina ah ka fakaday kaasnoo intii kale waa la laayay halkii baa lagu laayay rasuulka calayh salaam aad buu u murgay u walbahaaray maxaa yee raggan rag qiimo badan saxaabada nabiga oo qiimo badneed dhammaantood haddana intii saxaabada nabiga calayh salaam u taagneed qur-aanka iyo muxuu ahaa cilmiga barashadiisa iyo ciidanka difaaca islaamka raggaasay ahaayeen asxaab biiru mucuuna macuuna biiru mucuuna waa meel maka madiina udhexaysa banu sulaym baa diri jira qabaa'ilka dhan banu sulaym baa isku dhaha korka talaaiina <clears throat> sabaaxan soddon subxood buu nabiga calayhi salaatu wasalaam habaanay oo qunuuday oo ilaahay uu baryey yadcuu wuxuu habaanayay nabigu calaa ricli reer ricli wa dakwaana wxusayata casat illaah ilaahay rasuula bay caasiyeene qaala anas wuxuu yidhi anzla allahu caza wajal ilaahay wuxuu ku soo dejiyey fi ladiina kuwii qutiluu la dilay ee shahiiday bibiiri macuunata biiru macuuna saxaabada lagu laayey qur'aanan qur'aan buu ilaahay ku soo dejiyey qara'naaha waan akhrinay buu leeyahay saxaabigu xataa nusikha waa la nasakhay bacdu markii dambana maxau ahaa qur soo degay an balliquu an qad laqiinaa rabbanaa faradiya canna wa canhu aayad qur'aan ahayd saasaa soo degtay shuhadadii shahiiday ee la ilaahay wuxuu leeyaha dhihina way dhinteen bal axyaa cinda rabbihim yursaquun halkaasa ilah agtiisa lagu arsuqayaay toos bay jannada u galayan iyagu barsiq ma marayaan dadka ayaga ah ee shuhadada ah yaa fariin xag alle ilaahay bay farriin usoo dhiibteen oo ilaahay naga gaarhsiiya nabigii iyo saxaabadii amballiquu qawmana qowmkaa nagii waxaad gaarsiisaan an qad laqiina rabbana inaan rabbigaana la kulannay subxaana wa tacaala oo fa radiya canaa camalkaanagii iyo shahaadadaanagii uu ka raadli noqdo naga aqbalay wa radiinaa canhu annagana jazihii iyo abaalkii uuna siiyey aan ku raadli noqonnay arrinkaa naga gaadhsiiya bishaaray bay noqotay marka markaad qunuudka la jooji soddonkaas beri wixii ka dambeeyey qunuudka waa la joojiyey nimankiina niman shuhadaa ahlujannaa oo raadli noqday inay yihiin baa la ogaaday qaala waxadaanii camru naaqid wa zuhayr bnu xarbi qaala waxaydan xadaanaa ismaaciil ibn abi jacfar can ayuub ismaaciil bn jacfar can ayub bin abi tamiim sakhtiyani can muxamed ibn siriin qaal qultu lianas waxaan ku yidhi hal qanata rasuulu llahi sala allah alay wasalam fii salaati subxi salaadda subaxnaba ma qunuudi jiray qaala nacam haa bacda arukuuci yasiira rukuucda gadaasheeda ayuu in yar qunuuday bacda arukuuci yasiira ka wey midka fi saxiix muslim ku sugan midka sunanka laakiin xataa faariq adunya buu leey way daciifinayaan qolada diidan waxadaanii cubaydllahi bnu mucaad alcambariyu wa abu kurayb waisxaaq bn ibraahim wa maxamed bn cabdilacla walafdi ibni mucaad qaala xadaana muctamar ibnu sulaymaan ibnu barkhaan ataymi can abihi sulaymaan can abi mijlis laaxiq asaduusi laaxiq ibnu xumayd abi mijlis wasmahu laaxiq ibnu xumayd asaduusi laa yuujad fii kutubi sita ilaa haada bay dheheen laaxiq keligiis abu mijlis waxa la yidhahdo laaxiq ibnu xumaydin can anas bni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qanata rasuulu llahi baa qunuuday calayhi salaam shahran bil bacda rukuuci rukuucda gadaasheed fii salaati subxi salaada subax yadcuu calaa riclin wadakwaana buu habaanayay wayaquulu wuxuu lahaa cusayatu casat illaaha warasuula ilaahay rasuulkay caasiday ishtiqaaq wey magacoodii baa laga soo dhambalay noocooda laga soo dhambalay nooc badiica wey marka iyo casat illah warasuula ilahay rasuulkay caasiyeen magaca xun macna xun buu keenaa magaca xun ee qallafsan sidiisaba macno xun buu keenaa isimka iyo musamaha waa iswaafaqaan asmaada marka laska hagaajiyo oo magayaa xunxunka aan laysku bixinin oo laqab iyo naanays xun aan loo bixinin ayaa fiican magacaa iyo laqabkaasuu raacayaa ninka macnihiisa iyo akhlaaqdiisiiba cusayay la baxeen qabiilku casat illaahi wa bal ilahay rasuul baa caasiya waxadatani dhanka kalena dee magaca fiicanna isaguna waa la taaaulaa waa la tafaa'ulaah oo nin la dhihi jiray suhayl ibnu camar markii nabiga calayh salaam maka loo diiday inuu galo isagay saxaabadiisii cumratulxudaybiya waa kii heshiiskii markaa ay gelayeen intii kale ee gaalada ahaa qof wuxuu ku tacliiqiyey suhayl baa nabiga calayi salaam u yimid oo kufaar qurayshka soo direen nabiga calayh salaatu wasalaam waa saashaday oo waa tafaa'ulay wuxuu yidhi sahula amrukum amarkiina waa sahlanaaday suhayl nin la soo socdoo amarkiina wuu sahlanaaday buu nabig alayh salaam haddii saxiixa wey min ku sugan waxadaanii muxamedun ibnu xartimin xadaanaa bahs ibnu asadin qaala xadaanaa xamaad bnu salamata akhbaranaa anas bnu siriin can anas bni malikin radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam qanata shahra bil buu qunuuday bacda arukuuci fi salaati اlfajri yadcuu calaa bani cusaya nimankaasuu habaalaya nabiga calayh salaatu wasalaam waxadaana abu bakr bin abi shayba wa abu kurayb qaala xadaana abu mucaawiyata can caasim can anasin qaal sa'altuhu can ilqunuuti qabla rukuuc waxaan weydiiyey anas caasim baa saale caasim ibnu sulaymaan caasim ibnu sulaymaan ninkaa la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahy anas baa waxaan weydiiyey qunuudka qabla rukuuc la qunuudayo qabla rukuuci ma rukuucda ka hor baa la qunuudi ow bacda rukuuc mise rukuucda gadaasheed fa wuxuu yidhi qabla rukuuci rukuucda ka hor qaala qultu waxaani fa ina naasa dad baa yascumuuna sheegaya ana rasuula allah nabiga calayh salaam qanata inuu qunuuday bacda rukuuci rukuucda gadaasheedee faqaala wuxuu yidhi inamaa qanata rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu qunuuday shahran bil ayuu bacda rukuuc qunuuday yadcuu wuxuuna habaanayay bishaasi calaa unaasin dad qataluu dilay unaasan khiyaar min asxaabii saxaabadiisa ka mid ahoo yuqaalu lahum alqurraa la yidhahdo magacooda quraan la dhahaa qur-aankay akhrin jireen dad qur-aanka xifdisan intii markaa soo degtay bay kor ka barteen oo yaqaaneen marka quraan baa loo bixiyey kuwaas markuu nabiga calayh isalaam ragg ilaahi habaanaayey yuu bacda rukuuc uu qunuuday mooyeene inta kale qabla rukuuc bay ahayd qunuudka qabla rukuuca muxuu yahay qunuudka qabla rukuuc waxaa weeye iaalatu qiraa'a afdalu salaat duulu qunuud baa soo arortay nabiga inuu yidhi calayh isalaatu wasalaam salaadda waxaa ugu fadli badan duulu lqunuud qunuudkaani waa duul qiraa qiradooda dheereey qaala subxaana waqumuu lilahi qaanitiin waqumuu lilaahi qaanitiin marka qunuudkaasi qabla rukuuca waa qirada oo la dheereeyo oo lagu khushuuco oo la tadaburo waay qabla rukuuc wey ama bacda rukuuc hal bil oo qolada habaaraya eh hata haddii la yidhaha marka qunuud salaata subax daba taagan oo mar walbaa markaa ma jirto ayaa soo baxaysa madhabkaasa markaasa ku rajaxmaya qoladan kalena ayagana adiladoodii daliilkooday wataan qaala xadaanaa ibn abi cumara qaala xaddaana sufyaan can caasim ibnu sulaymaan qaala samictu anasan baa maqlo yaquulu leh maa ra'aytu rasuula allah nabiga calay salam ma arkin wajada asagoo walbahaaray wajada bimaanaa xasina asagoo walbahaaray calaa sariyatin ilaalo uu diray maa wajada mila maa wajada suu u walbahaaray oo kale cala sabciina toddobaatankii aladiina saxaabadii toddobaatankaaya usiibuu la laayey yowma biiri macuuna meeshaa biiru macuuna la yidhaahda maalintii lagu laayey raggii lagu laayey suu nabiga ugu walbahaaray calayh isalaatu wasalaam ayaguna sabciinka kalena aad ba u walbahaaray calayh salaam sabciinkii kale ayaguna halka maalin la laayey waa goorma sabciin kalaa jirtee shuhadaa uxud sabciin sabciin saxaabada sabciinkaana waalidi sabciinka kale waa ka ayaguna shuhadaahayn kuwa beder uu ka mid ahaa adeerkiisa uu jeclaa xamza uu ka mid ahaa sayid shuhadaa kaanuu waxay ahaayeen yudcawna alquraa quraa baa loogu yeeri jira lagu magacaabi jira famakata shahraa bil buu nabigu nagaa yadcuuhu habeenaya calaa qatalatihim kuwii laayey qataladii dishay yadcuu wuxuu habeenaya calaa qatalatihim ay calaa qaatiliina bihim kuwii laayey ayuu habeenaya rasulka sal alla alay wasalam marka dadku isku mansab iyo isku martabo ma aha dadka qiimahooda ahlucilmiga iyo ahluqur'aanka ee ahlulfadliga ah waa ka sarreeyaan dadkii intiisii kale ka sarreeyaan oo geeridooda iyo dhimashadoodu way ka daran tahay geerida dadka kale way ka daran tahay qur-aan buu xifdisnaa cilmi buu xifdisnaa imaam buu ahaa muxuu ahaa nin lagu dhaydu ahaa halaagiisiiyo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay ummad badan oo baabaday oo kale wey wamaa kaana qaysun wamaa kaana qaysun hulkuhu hulku waaxidin walaakinahu bunyaanu qowmun tahadama saasuu leeyahay nin la qays oo dhintay ayuu u geyraraya oo uu maaragtay u tacsiyaraya dadkiisa u walbaharaya rahaa wuxuu yidhi dhimashada qays igu dhintay dhimashadiisu hal qof oo dhintay ma ahee waa bunyaanu qowmin tahadama reero dhan iyo qabaa'il idil oo baaba'ay wey ayuu ka dhigan tahay wey قال وxadثna أbو كرayb محمد بن العلاء قال xadثna xفص بن فضyل محمد بن فضyل xفص بن قyاad xadana ibn abi cumar xadana marwan ibn mucaawiyat alfazari kulm can caasim bn sulayman an anas bn malik can nabi bhada xadii yaziidu bacdum calaa bacdin ruwaadda qaarkood qaar kaloo ka ziyaadinayaanoo isku meel uma taagna waxadaana camru naaqid qaal xadaana aswad bnu caamir abaranaa shucba can qataada can anas bni maliki radi allahu canhu ana nabiya sal allahu alayh waalih wasalam qanata shahra bil buu nabigu qunuuday yalcanu ricla reer ricli buu lacanadaayey wadakwaana iyo dakwaan wxusayata iyo xusaya casullaha warasuula bay caasiyeen usayuhu gidduooda way soo wadageli usaya si gaar ah udhexaysa waxadaana camru naaqid qaala xadaana aswad bnu caamir akhbarana shucba can muusa bn yunus can anas bn malik can inabi binaxwihi xadiidka wax lamida ah. qaala xadaana maxamed bn muana xadaana cabdiraxmaan xadaana hishaam can qataada can anas ana rasuula allahi sala allah alay wasalam halata shahran yadcuu calaa xayaan min axyaa alcarab qabaa'il carab ka mida ah, ayuu habaaray uma taraka waa ka tegey tegidda uu ka tegayna bacda shahr markii ay soo degta aayadda waa la yidhi bay ahay marka iyagu ay qur-aan ku soo degay oo raalli inay noqdeenoo arrintaasna waa la sheegay qunuutu naazila kolley ma soconaayo muddo mu socon kadib waa la joojinaya <clears throat> qaala xadaana moxamed bn muhana wbnu bashaar qaala xadaana moxamed bn jacfar xadaana shucba can camr bn murata qaala samictu ibn abi leyla cabdiramaan cabdiraxmaan bin abi leyla qaala xadaana albara ibn caazib ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalama kaana yaqnutu waa qunuudi jiray fi subxi salaada subaxi walmaqrib maqribka iyaduna waa dhacday salaadaha shantaba waa qunuuday nabig ala slam qaala xadaanaa ibnu numayr xadaanaa abi xadaanaa sufyaan can camr bni murata can cabdiraxmaan bin abi layla can ilbara bn caasibin qaal qanata rasuulu llaahi sala allah alay wasalam baa qunuuday fi lfajri salaada subax iyo wmaqriba maqribka qolada ma kale qunuud salaad subax ma jirto waxay leeyihiin maqribkiisoo lama nasakhin oo lama joojinin haa fajirkana waa raacay waa socdeen qaala xadaana abu daahir axmed bin camr bn sarx ilmisriy qaala xadaanaa ibnu wahbin can layf can illeyth ibni sacdin can cimraan bin abi anasin can xandala ibni xaliyin can khufaaf ibni iimaal alkhifaari saxaabi jaliila wey sayid lkhafaar radia allahu canhu arda qaala wuxuu yidhi qaala rasuululah nabiga calayh salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi fii salaatin salaad gudaheed allahuma alcan bani lixyaan qabaa'ilkii dhibka badnaa weeyaan ee islaamnimada lagu keli waaye ee dhibaato muslimiinta ku hayay allaahuma alcan bani lixyaan qoyska la yidhaahdo lacanad ilaah ku tuur waricla reer ricli wadakwaana reer dakwaan wausayata usaya casullaha warasula bay caasiyeen ifaaru reer kifaar afar allah allah allah u dhaafo wa aslamu reer aslamna salamaha allah allah nabadgeliyo liannahum aslamuu dawca islaamnimadii bay soo galeen ayagoo oon waxba aan dhibaato ah aan geysanin bay soo islaameen dadkii muslimiintana way badbaadiyeen قال xdثna يحya بن أyوب qtayb بن xujr qال iبن أyوب xadثna ismاعيل qال أخبرnي محamed هو بن cmر can khaalid bn cabdilaahi bn xarmala can alxaari bn khufaaf annahu qaal qaala khufaaf binu iimaan inuu yidhi rakaca rasuulu lahi sala allah alay wasalam baa rukuucay uma rafaca reesow rukuucdiibu ka kacay markaasuu faqaala yidhi qunuudkii qifaalun reer qifaaq qafar allahu laha allah u dhaaf wa aslama ree aslamna saalama allah allaha nabadgeliyo wa cusayatu cusaya casat illaha wa rasuula bay caasiday allahuma alcan bani lixyaan ilaahu lacanad ku rid walcan ficla reer ricli webekwan lacanad uma waqaca saajida sujuud mula hoobtay waqaca saajida ila ictidaalki samc allah liman xamid dadku yidbu ducada bilaaba sujuud marka loo hortay sala allah alih ali wasalam marka dadku waxay ku kala fiican yihiin qabaa'il iyo ashkhaas iyo deegaan wuxuu ahaadaba inta ay diinta ay u kala joogaan oo dadkii qaata ama qabiilkii qaata diinta inay u gargaaraan oo ehelka diinta u gargaaraan oy shareecada ixtiraamaan oo xurmeeyaan oo dhaqanka suubanee islaamka uu leeyahay ilhaliyaan ammaan bay mudan yihiin islaamka agtiisa waa la ammaanay qoladii xumaan iyo dhibaato iyo dhib islaamka ku keentaa oo islaamka maarata xaggooda ka soo liixana ayaguna caybay mudan yihiin qaala khufaaf wuxuu yidhi fa jucila lacnatu lkafara gaalada lacnada la lacnaday waxaa laga keenay min ajli daalika halkaa darteed jucila waxaa la yahay lacnatu lkafara gaalada la lacnadayo maalintaasi lacnadii ku bilaabatay habaarkii iyo qunuudkii ku bilowday iyo ilaa yowmina hada lagu wadaa oo la lacnadaya waa waxa uu habaar lagu wado min ajli dalika arrinkaa dartiis ramadaanka iyo qunuudka iyo ducada ilaahay la baryaayo iyo muslimiinta oo loo duceeya iyo jumcada khudbada iyo intaas way socotaa waxyaalaha ilahay muslimiinta ku badbaadin bay ka mid tahay silaaxa iyo hubku ka mid yahay marka islaamku waa waxaa weeyaan dhibaato kastabaa lagu hayo laakiin islaamku waa muuqdaa alxamdu lilaah waana sii faafayaao wax soo noqonayo meesha ka soo laabtay ma aha hor uu socdaa waa sii faafayaa bicizi casiizin oo bidulli daliil ah guri kastana waa galay islaamka guri kasta waa galay madaxdii iyo boqortooyadii iyo maamuladii adduunka jira o dhan yuu guryahoodii sii gelayaan oo qaar afraaddoodii qoysaskoodii kamida ah islaamayaan alxamdu lilah ilahay baa mahad iska leh qaala xaddaana yaxya bnu ayuub qaala xaddaana ismaaciil qaala wa akhbaranii cabduraxmaan bnu xarmala can xadala bni caliy bni asqac can khufaaf ibnu iimaa bimili ila annahu lam yaqul fajucila lacnatu lkafarati min ajli dalik intaa muuna sheegi markuu nabiga calayh salaam uu lahaa layabluqanna hada diinu maa balaqa alleylu wاnahaar habeen iyo maalin meeshuu gaaro diinta way gaari doontaa jaziira alcarabiya buu nabigu joogay calayh salaatu wasalaam islaamku jaziira carabiya kama bixin jaziira carabiya kama bixin oo weliba qaarkeed shaam iyo ciraaq iyo aan gacanta soo gelin markuu nabiga noolaa calayhi salaatu wasalaam intaa xijaaz ayuu ahaa maca daaliku nabigu wuxuu sii sheegay oo ilaahay u waxyooday oo carabkiisii xaqa ahaa xaqa saarraa uu ku hadlay uu yidhi islaamku wuxuu gaari doonaa maa balaqa alleylu wanahaar habeen iyo maalin meeshuu gaaro adduunka meelaan habeen maraynin maalina maraynin ma jirto islaamku waa gaari doonaa nabiga alayh isalaatu wasalaam waxaad garanaysaa marka shareecadeenna iyo diinteenna iyo nabigeenna iyo risaaladeenna xaqnimadeeda iyo runnimadeeda ad garanaysaa xilligaas uu nabigu sidaa lahaa awoodihii jiray iyo masaafadii kala fogeed ee intaasi adduunka qaarabaha ahaa iyo nabiga hadalkale markuu lahaa meeshuu taagnaa say u kala fog yihiin iyo sida maanta ay muxaqaq u tahay u gaadhay waad arkaysa islaamku waa faafay laakiin tiro badan waa dhacdaye tayadan allaha noo hagaajiyo dad diintooda ku toosan oo cizigooda iyo sharaftooda soo ceshada allah ka dhigo baabu qadaa'i salaati alfaa'ita salaada tagtay ee faa'itada ah oo la qadeeyo waistixbaabi tacjiili qadaa'iha in qadaheeda la badejiyo salaadda haddii ka tagto qofka halmaan ama hurdo oga tagto labadaasaa acdaarteeda ka mid ahe markuu allaala markuu xasuusta ama hurdada ka kaco inuu tukadaa la rabaa ee uuna wakti kale la sugin sidaasay nusuusta ku caddahay oo u badan tahay qaala xadaanii xarmana bnu yaxya tujaybi qaala abarana ibn wahbin abarana yunis can ibni shihaab can saciid ilmusayibi can abi hurayra anna rasuula allahi sala allah alay wasalam xiina qafala min qaswati khaybar duulaankii khaybar markuu nabiga ka soo gadoomay oo yuhuuddii khaybar gacanta lagu dhigay oo nabiga calayh salaam uu soo laabtay sanadkii toddobaad saara laylahu habeenkii oo dhan buu soo guurayey guuro iyo habeenkii o dhan u soo bixiyey ilaa madiina xataa idaa adrakahu alkara idaa adrakahu markuu nabiga calayh salaatu wasalaam uu haleelay alkara lulmadii lulmada daran baa qabatay habeenkii o dhan baa la socday ma uu lulmooday nabiga lulmaa ku dhacday hurdaa ku dhacday ilee basharka o dhan waa lulmoonaya ilaahay keligii weeye laa taakuluhu sinatu walaa nawm axadka aan lulmo iyo hurdo midna aynan qabanaynin ee xayaatadiisu ay kaamil tahay nusqaana ayna gelaynin geerina iskaba dhaafe allah wey subxaana nabiga calay salaam waa lulmooday carasa markaasuu degay oo saxaabadu wuxuu yidhi halla dega bal aan yar saaxanay wa qaala libilaal wuxuu ku yidhi iklabana leyl caawana ilaaliyo nawaardiye qul man yaklowkum billeyli wanahaari min araxmaan habeenkii iyo maalintii yaa inaga ilaalinaya allah araxmaana aayad qur-aan wey iklaahu waxaa wey waa ilaalin iyo muraaqaba marka wuxuu le bilaalow isagaa weliba riwaayada qaar codsada iyo nabi allahu salaatusa waxbaan ka yaabaynaa inay naga tagto intuu yidhi nabiga alay salaam yaa wuxuu anaa waardiye ah oo waardiyeyna nabiga all intiina saacad intiina kale waayahay waardiye baan yidhi salaaddiiya naga tegin fa sallaa bilaalun bilaal baa salaad iska galay maa qudira lahu wixii loo qoray haddii saxaabada ay daateen in nabiga la saaxday bilaal isaga wuxuu yidhi bal salaad iska tuka kollaya saaxashadii kuma jirto waardi baa tahay intii ilaahay u qoray buu tugtukaday wa naama rasuulula nabiga waa saaxday calayhi salaam wa asxaabuhu saxaabadiisii markay ay bilaal ay wakaasheen ay salaaddii ilaalinteeda u wakaasheen falamaa taqaaraba alfajru fajrkii markuuba soo dhowaaday istanada bilaalun wuxuu ku tiirsaday ilaa raaxilati hashiisii u saaraa oo fadhida ayuu saa ugu tiirsaday muwaajihaalfajri fajrka iyo waadah isagoo xaggiisa usii jeedo dhinac waa ka baryahay isagoo kusii jeedo oo waardiyeenu isleeyahay ayuu saa u yar tiirsaday fakaasaa faqalabat waxaa ka qaali noqotay bilaalan bilaal caynahu labadiisa indhood wahuwa mustanidun asagoo ku tiirsan ilaa raaxilati hashiisii falam yastayqir ma toosin rasuulullahi sala allah alay waslam nabiga walaa bilaalun bilaaloo kimbil yaroo saxda saguna walaa axadun qof oo min asxaabihi saxaabada ka mida xataa darabathum shamsu qoraxdii ilaa ay ka garacdo qoraxdii baa qabatay waagii baa intuu beriyo waliba qoraxda kusoo baxday waa la jiifaa nabiga alayh isalaatu wasalaam xadiidkii ahaa nabiga uu yidhi tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbii indhahayga unbaa saxana qalbigayga ma ayay culamada qaar leeyihiin iyo xadiidkan see laisku waafajin qalbiga wuxuu shaqo ku leeyahay umuurta daakhiliga iyo shucuurka iyo dareenka gudaha oo qofka haddii wax ka soo baxaan iyo haddii kale iyo waxaa qalbiga ku jira gudaha jismiga ah ayuu shaqo ku leeyahay oo kontaroolaa oo ka warhaya ama waxa maxsuusaadka indhaha iskaleh waxa la xisigae la arkaayo bannaanka daahirka ah, indhaha iska leh indhihii warka way saaxdaan tanaamu indhahayga way saaxdaan biyu oo indhihii wa lagu arki lahaay waada lagu arki lahaay iftiinka qaban lahaa way hurdaan walaa yanaama qalbuhu qalbigiisiisa ma jaaxana nabiga calayh salaam sidaas wey fa kaana rasuulula nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa awaluhu ugu horreeyey istiqaaran toosida nabiga uu soo horkacay laba qiso weeyaan middan waa nabiga usoo hor mid kale waa imaan doontaa fafazica rasuulullah nabiga calayhi salaam baa argagaxay oo muxuu aha naxay faqaala wuxuu yidhi ey bilaal war bilaal salaadii oo tagtay ayuu nabigu arkay calayhi salaatu wasalaam aad bayna salaada ugu weyneyd rasuulka faqaala war bilaal ey bilaal waxay ka dhigan tahay war awey waardiyihi lagu ogaa obakaa bilaalo hurdaba war maxaa kugu dhacay faqaala wuxuu yidhi bilaalu akhada binafsii naftaydii waxaa qaatay oo qabtay alladii akhada midkii qabtay biabii anta wa ummii lagu furay yaa rasuul allah binafsika naftaada jumla muctaridow inta kale biabii anta ummi ya rasuul akhada binafsi waxaa qabtay alladii akhada binafsika allihii naftaada qaaday ee haddana hadda kugu socooyey allahas ama naftayda qaadanaba allow awooddiiba waa laga qaaday bu awooddiiba waa laga qaaday hortad marka qof ka dhooto goor u saaxda ma garanayo goor u saaxda ma garanayo marka aad ogtahay tahay hurdadaada eed la socota eed xoogow maskaxdaadi iyo sheeka iyo ku yar waa markaas ka xirontahay laakiin qofka hurdada ka badato isagoo fadhiyo hurdada iyo dhag isagoo gaari saaran buu dhag dhahaya bale isagoo daro walaoo gaari wada ayuu saaxan marka cadi hurdada ka badato qaala wuxuu yihi nabigu calayh salaam ikhtaaguu ah, hala guuro awrtiinnina hogaamiya oo kaxeeya fakhtaaduu markaasay hogaamiyeenoo rawaaxilahum awrtoodii iyo gaadiidkoodii shay-an xoogow bay meesha ka yar dalbasheen sababta uu nabigu saa u yidhina waxa weeyaan xadiidka dambaa sheegayo shaydaan baa meeshan lagu xaadiray ina shaydaan qad xadara hada almakaan shaydaan baa meesha noogu imaado lagu soo xaadiray inaga raba buu nabigu sala allah alay wasalam aan ka guurra meel kala tagnay axnaafta ayagu waxay leeyihin wuxuu nabigu u guuray salaada subax gadaasheeda wax salaada lama tukan karo ilaa qoraxday ka soo baxdo sidaasuu nabigu wuxuu sugaya qoraxda inay bannaanka si fiican u imaatay sugaaye ayuu leeyahy laakiin waa laga xoog badan yahay xadiidka kala caddeeyey uma tawada'a rasuululahi sala allah aleh wasalam nabigaa weysaystay wa amara bilaalan bilaal buu amray fa aqaama salaata salaaddii buu aqimay ma aqan keliya may aadaanna waa la socday riwaayada kalaa fasiraysa riwaayadan waa mukhtasar aadaan baa la yidhi aqim baa la yidhi waa la aqimay markii la aadaamay intaan aqab la gaarin labada ragcadood ee salaada subax ka horraysay buu nabiga tukaday fa bihim subxa subaxii buu tujiyey jamaacatan oo salaada qadaha waa laisla tukan karaa falamaa qada salaata markuu salaaddii tukaday nabigu qaala wuxuu yidhi man nasiya salaata qofkii salaad halmaama ama maarata hurda eh, la tagto falyusnaama riwaaya kale caddaynaysa maxalshaahid kale waa midaase eh, falyusalliya ha tukada dakaraha mar allaala markuu xasuusto ama uu soo baraarugo ha tukado fain allaha qaala wuxuu yidhi waaqimi salaata lidikri salaada nabi muuse lala hadlaayo sharcu man qablana sharcun lana ida habata fii sharcina hadduu sharcigeena ku sugnaado waaqimi salaata salaada oog lidikri aniga dikrigayga dartiis iyo xasuustaani ada xasuusatay waa lagu fasiray qaala yuunus wuxuu yii kan ibn shaam qora wuxuu aqrin jiray lidikra ayuu aqrin jiray waa qira shaada وxadثnي محamed بن xاatim وyعقوب بن ibrahيm الdwrقي kilahuma can yaحyى qaal بن xاatim wuxuu yihi xadثna yaحyى بن سacيid xadaana yaziid bnu kaysaan xadaana abu xaasim salmaan alashjaciy can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi carasnaa waan degnay maca nabiyillaahi annoo nabiga ilahi la socona sala allah aleh wasalam ayaan degnay tacriisku waa aakhiru leyl habeenkaa korkiisoo la dego falam nastayqid maanan toosin xataa dalacat ishamsu ilaa qoraxda ka soo baxday hurdaa la tagtay faqaala nabiyu sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi liyakhud ha qarto kullu rajulin nin kasta biraasi raaxilati gaadiidkiisii keenihiisi iyo hogaankiisa ha qabto oo aan ka guuro ka daldalano ina haada meeshan manzilun waa boos iyo makaan xadaranaa fiihi shaydaanu uu shaydaan nagu soo xaadiraeh qaala fafacalnaa sidii baan yeelo meeshii baan ka daldalanay waa la degay haddana uma dacaa bilmaa biyuu nabigu u yeedho biyo keena fatawada'a waa weysaystay uma sajada sajdatayn labada ragcadood salaada subax ka horraysay buu tukaday kadib baa la aqimay salaad soxba haddana jamaca lagu tukaday waqaala yacquub uma salla sajdatayn uma uqiimat isalaatu maa la aqimay fasalla alqadaata salaad subax buu tukaday salla sajdataynka marka waxaad garatay inay tahay labadii ragcadood ka horraysay salaadda subax wey oo salaaddii faradkeeda haddii kaa tagto sunnadeediina waad qadayn faradkeediina waad qadaynaysaa sunnaduna sidii unbay sunno u tahay waana la qadayn karaa sunna hadday kaa tagto qala wxadaana shayban bn faruqa qaala xadaana sulayman yacni bn muqiira qaala xadaana haabit bn aslam can cabdillahi bn rabax can abi qataadat alxaaris bn ribciy radi allahu canhu qaal khadabanaa rasuulu ullah nabigaa noo khudbeeyey calayh salaam maali habeen maalin faqaala yani khadabanaa wuxuu ka wadaa wacadana safar baan ugu jiraa qaswi baan ugu jiraa nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii buu gubaabiyey xaaladaha culus ay marayaan iyo waddada ay ku jiraan iyo oonka iyo biyola'aanta arrintaasuu nabigu u wada sheegay si nin walbaba uuna isku dhiganin oo inta xooggiisa iyo ay joogto uu dirbo maaragtay masaafo weyn uu gooyo si fiican loo socdo inakum idinku buu nabigu ku yidhi tasiiruun faqaal nabigu wuxuu yidhi inakum idinku tasiiruuna waa socon doontaan cashiyatakum habeenkan ee galabtaba idin wa laylatakum iyo habeenka soo socdoona waa socon doontaan wataatuuna almaa biyo waxaad tegi doontaan insha allahu hadduu ilah yihahda qadan berri biyo waxaan ugu horeyn doona berri buu yidhi nabiga alai isalaatu wasalaam ah, intaad xoogo xooggaadi iyo masaafo inaad goyso wey caawa la yaaso la guuro digniin wey fanalaqa marka ninka qaa'idkaa ah, wixii ah xaalada oo soo waajaha ciidankiisa waa inuu u sheego ha ka qariinin gaar ahaan arrimaha culayska leh ee qof walbaba haddii aan loo sheegin laga yaaba inuu fududaysto oo meel cidlaha ku dhaco oo ku dhinto ama dhibaato ka soo gaadho marka wuxuu yidhi waa in las diyaariyaa fanalaqa naas warka haddii nabigay maqleen warka nabigana waa calayhi salaatu wasalaam waa saadiqu lmasduuq jidkaa nabiga uu ka warramaayo iyo biyaha uu leeya berri baa la tegi doonaa intaba nabiga calayh salaam mucjizadiisii ka mid tahay waa was sheegay xadiidkan dhowr mucjizaan ku mari doonaa koo waxa weeyaan berri caawaad soconaysaan maantana maanta socon berri biyana berri bay nagu horraysa waa midda koowaad wey middaa ku dheg fandalaqa naasu dadkii baa tegeen laa yalwii wixii uuna daybanayn dayaynin oo uunan fiirinaynin axadun mid calaa axadin midka kale wixii qof qof kala fiirin jirin yuuna walbaba hortiisa ku dhaqaaqay oo yidhi magacaabba magacaabba meeshaa ku hadhin qaala abu qataada wuxuu yidhi fa baynamaa rasuulu llah wuxuu nabiga calayhi salaam yasiiru uu socdo habeennimadii xataa abhaara leylu ilaa habeenkuu ka kala bartamay abhaara leyl intasafa leyl habeenkii bartankiisa marka la gaaray waana aniga buu leh abu qataada ilaa jabbihi nabiga dhinaciisaa socdaa abu qataada asagoo nina dirsanin wuxuu iska xil saaray inuu nabiga caawa ku qoraado oo la socdo oo xaaladda nabiga uu ka warhayo qaala wuxuu yidhi fanacasa waxaa lulmooday rasuulu llahi sala allah alay wasalam hashiguuna saaran yahay famaala waa leexday nabigu can raaxilati hashi uu saaraabuu nabiga calayh salaam saa u liicay oo dheeliyey faataytu markaasaan u imaaday fadacamtu waan dheeli tiray nabiga sal alay slam markuu dheeliyo saa usii liicay ayaan fadacamtuhu toosiyey min qayri an uuqihu anoo toosinin dacamtuhu waan hagaajiyayoo waan dheeli tiray min qayri an uuqihu anoo toosinin hurdada ka kacinin si tartiiba ah, umaayrta uun caynkiiyo baydii isku qabtay howlihii mudaan isagoo hagaajiyey nabiga calayh salaam oo qalloocay oo baalka la qalloocay koorihii ayuu saa ugu toosiyey nabigu waa toosay nabiga calayhi salaatu wasalaam fadhigiibu ku toosay hurdadiisna kama toosin hurdadiise kama toosina waa hurdaa xata ictadala ilaa uu ka ekaado calaa raaxilati heshiisa korkeeda ictidaal iyo sinaan uu kaga sinaado qaala uma saara waa socday haddana xoogow nabigu xataa tahawara allaylu ilaa habeenkii uu ka dumay tahawara leyl ee idahaba akaruhu badankiisa habeenkii wuu tagay oo uu dumay maala haddana waa leexday nabigu can raaxilatihi hashibu haddana nabigu ka leexday oo haddana waa dheeliyey oo waa qalloocsamay nabiga calayh salaam hurdadii haysay darteed qaxba ma ooga calayh salaam sma ooga qaala fadacamtuhu markaasaan haddana kaalmeeyey min hayri an uuqidahu anoon hurdadii ka kicinin xata ictadala calaa raaxilatihi hashiisiibuu ku toosay oo ku ekaaday oo meeshii maarata fiican buu korkeeda ugu toosnaaday qaala uma saara haddana waa socday nabigu xataa ida kaana markuu marayo min aakhiri saxri suxuurta aakhirkeeda marka la marayo maala waa leexsamay nabigu maylatan leexasasho hiya iyadu ashada ka daran min almaylatayni aluulayayni labadii hore mid ka daran buu nabigu dheeliyo haddana u leexday oo uu dhici gaaray xataa kaada ilaa uu nabigu sigayba yanjafilu inuu dhaco xataa kaada yanjafil inuu nabiga caynwareego dhulka ka dhaco ayuu ku sigtayba koorihii oo dhan ba intuu la wareego uu dhulka ku dhaco rasuulka alai slam buu ku sigtay faataytu markaasaan u imaaday sal allah alay waslam nabiga fadacamtu markaasaan haddana kaalmooyey oo saacideeye aan toosiyey farafaca ra'sa marka dambe haddee isagoo sii dhowaana lasoo qabtaye xooggii uu soo maroojinayey soo leexinayey ayuu nabiga indhaha kala qaaday faqaala wuxuu yihi man haada waa kuma ninkan maaratay hagaajiye ee toosiyey qultu waxaan idhi abu qataada nabi allo abu qataada wey qaala mataa kaana ilaa goormuu ahaa haadaa sidan inuu masiiraka socodkaada yahay mina ina ila socoto inaad ila socoto ilaa goorma aad ila soo lug oo ila socotay wadalika daliilu anahu rasul ana rasul sal laa yaclamu algayb inuuna aybka iyo waxa maqan uunan ogayn wixii ilahay uuna waxyoonin intaasoo dhan nabiga ma calayhi salaatu wasalaam ilaa goormaad ila socotay qultu waxaanini maa zaala kama zuulin haadaa sidan inuu yahay masiirii socodkayga mundu leyla xaloo idil xaloo idil sidanaan kuga socda allow abuqataadasa hurda iyo waxaasoo dhan oma taalo nabi maxamed calayhi salaam maanta yuu dhulka kaaga dhicin ayuu leeyahay difaacaasu galay qaala wuxuu yidhi xafidaka allah ilaahay ha ku xifdiyo bimaa xafadta ee mila maa xafadta saad u xifdisay oo kale bihi miligu wa nabiyahu nabigiisa oo bimaa xafadta ee ka xifdika xifdigaada bihi nabiyahu aad nabigiisa xifdisay oo kale ilaahay ha ku xifdiyo macruuf qalqi kuu galaya abaal iyo wanaag ducuu kaa mudan yahay waa u duceeyey rasuulka sala allah caleh wasalam waxay ka mid noqotay manaaqibu abuqataada abuqataada ammaantiisa iyo manaaqibta iyo markii la tirinayo maxaasintiisa iyo ammaantiisa yaa lagu dari ducada nabigu u duceeye calayh salaam uma qaala wuxuu yihi hal taraana mays aragnaa ma kula tahay hal taraana ma kula tahay oo ma aragtaa nakhfaa inaan ka qarsoonaanay cala naas dadki waa habeen oo mugda oo weli waagi ma beryin dadki shal waan ka qarsoon wax dadaba ah ma arakee dadki ma ka qarsoonaanay uma qaala wuxuu yihi hal tara min axad wax qofaad aragta ma jirtaa qultu waxaa min hada raakib mid gaadiidrati saaran baa kana uma qultu waxaan haadaa raakibun aakhar halkana mid baa socda dadkii yani si habqana ayaa loo socdaa si habqana ila nin walba waxaa leeya birree biyo kugu dambaysa nin walba oradkana waa la fasaxay wada socodkii oo dhan nabigaa fasaxay calayhi salaatu wasalaam waida kaanuu macahu calaa amrin jaamicin lam yadhabu xataa yastaadinuuhdii maa maanta idankiibaa liseexaama waxaa la yidhi nin walba meeshaad ku fakan karto ku fako biyahaasi waa fog yihiin carrada waa carra bahgooyaa oo oomanaa ah oo lagu baabiyo o lagu dhammaan markaasaa wuxuu yidhi meesha nin baa socda meesha nin baa socda xata ijtamacnaa waxaan isku imaanay in yar baa isku imaatay fa kunnaa waxaan noqonay haddaan isdoodoonanay sabcata rakbin toddoba qof baan noqonay waagina waa baryey qaala famaala rasuulullah nabigaa ka leexday calayhi salaam weli waa suxuurti wey famaala rasuulula nabiga calayhi salaam yaa ka leexday cani ariiqi waddadii fa wadaca ra'soo madaxiisii buu dhigay yani xoogo wadday intuu ka leexday buu yar jibicsadayoo yar saaxday saa wey macnaha fa wadaca ra'soo markaad musaair tahayna wadada lama dhex waa laga leexdaa ka leexda buu dhihi jiray waddada nabiga calayh salaam fainahu mawaa alhawaan mawa alhawaan dhul socodka wadadiisii wey meeshuu usoo hiiday wey waxaan mas ah abayse ah ee markii maalin la gaaro godadka geli ee baniaadamka carari haddii habeen la gaaro waddada imaanaya wadadaasaa la imaan oo lagu leersani oo laga soo ugaarani marka jidka ha buu dhihi jira nabiga alayh salam ka leexda haddaad safar tahay oo baadiye socoto waddadaa saaxan ta kale cadowku daba socdaao waddada kugu imaan karaba famaala cani ariiqi buu ka leexday fawadaca ra'sahu uma qaala ixfiduu calayna salaatana salaadii subax way dhowdahaye noo ilaaliya inaga tegini fakaana awala man istayqada qofku u horreeye toosa wuxuu noqday rasuulullah nabiga calayh salaam wa shamsu qoraxdoo fii dahabin dhabarkiisa saaran qaala wuxuu yidhi faqumnaa markaasaan kacnay faziciina ana waa qoraxdii waa soo baxday aminkii baa nabig alay slam to saxaabadii kaxeen uma qaala wuxuu yidhi irkabu fuula gaadiidkiida ka kaca ka kaca farakibnaa markaasaan gaadiidkii fuulle fasirnaa waa yar soconay xataa irtafacat ishamsu qoraxdii markay kor noqotay <coughs> nazala waa degay nabiga calayhi salaatu wasalaam xoogo markii la yar socda la yar degay uma dacaa nabigu wuxuu u yeedhay bimiidaatin ubaweyso kaanad micii aniga macayga ahatay buu leeyahay ninka hadalka wato waa kuma abu qataada ubayaro biyo oo watay oo biyo ku jireen ayuu yii keen ubo fiiha shayun min maa xogoo biyaa ku jira yii keen ubadaas keen qaala fatawada'a waa weysaysa nabigu minhaa xaggeeda wuduu'an weyso duuna wuduu'in weyse ka hoosaysa wuduu'an duuna wuduu waxaa laga wadaa weysadii uu weysaysta nabigu biyo badanna ma daadinin xubnihiina saddex saddex sheer ma dhaqin waa weysaysta laakiin weyse waxay ahayd khafiifa fudud ayay ahayd qaala wa baqiya fiiha waxaa ku soo haray ubadii iyo weelkii biyaha ku jireen shayun min maa wax yaroo biyaha ku soo haray uma qaala liabi qataada nabiga abi qataadana wuxuu ku yidhi ixfid calaynaa noo ilaali miida'ataka ubbadaas ubbaweyseedka ah noo ilaali gacantaada yan ka bixin intaa yara biyaha ilaali fa sayakuunu lahaa waxaa u sugnaan doona naba'un shaan khabar iyo shaan cadiima ayaa u sugnaan dooneen tanna waa mucjizadii labaad wey labaad weeyaan ubbadan war weyn baa ka soo bixi doonee inta yaree biyahe dhalaalaysa noo ilaali buu nabigu sala allah alay wasalam yidhi uma adana bilaalun bilaal baa aadaan bisalaati salaadii fasalla rasuulu lahi sal slam baas tukaday ragcatayn laba ragcadood bilaal marka toddobadaas qof ee nabiga la socotuu ka mid yahay ee nabiga ku hadhay calayhi salaatu wasalaam ayuu la socdaa laba ragcadood buu tukaday uma sala lqadaad salaaddii subax buu haddana tukaday fasanaca wuxuu sameeyey kamaa kaana yasacu kula yowm maalin walba sidii uu tukan jiray buu tukaday oo salaada qadaha ah markay adahaheeda waqtigeeda ay joogtay sidii loo tukan jiray baa loo tukan jamaaca lagu tukan aadaan bay leedahay aqan bay leedahay waa lala jahri haddii salaada jahriyaheed salaada subax waagi markuu beri haddaad tukanayso sidii kor loogu qaadi jiray markii waqtigeeda joogto yaa qirada kor loo qaadi marka waa saa macnuhu fasanaca kamaa kaana yasnacu kula yowm maalin walba samayn jiray buu nabigu sameeyey qaala wa rakiba sal slam baa gaadiidkiisi fuulay wa macahu annagana maciisa gaadiidka annaga baan fuulay qaala fajacala wuxuu gudagalay bacdunaa barkaano yahmisu inuu hadlaayo ilaa bacdi marka la hadlayo hamsigu waa hadalka khafiga qarsoon markaan kacnay ayaan isweydiinay hoos nabiga cala salaam oona maqlaynin bacdunaa markaana yahmisu inuu hoos u hadli oo nuunu iyo shuxshux uu bilaabi ilaa bacdi marka kale aan u shuxshuxnidi waxaan is leenahay maa kafaaratu maa sanacna waxaan samaynay oo salaaddii hurdada nagaga tagtaya kafaaradeeda maxay noqon doontaa bitafriiqinaa bisababi tafriiqinaa aan samaynay xadgudubkii iyo gaabintii aan ka gaabinay fii salaatina salaadda anadi salaaddii aan ka gaabinay kafaaragud maxaa noqon doonaa booyanu xaalkeenna muxuu noqon doonaa hurdadii la tagtay bay ka weybaharsan yihiin in salaadoodii ay qoyaxeen oo kafaaro lagu leeyahay uma qaala nabigu wuxuu yidhi amaa lakum fiiya uswa markuu nabiga maqlay saxaabadoo murugsanoo le kafaara nagu waajibi kolle maxay noqon doontaa yuu nabigu wuxuu yidhi amaa lakum miyuunan inii sugnaanin fiya aniga uswa dayasho miyayna igu dayanaynin balaawe haawe waan kuu dayanaynaa laqad kaana lakum fii rasuuli uswatun xasana nabi allaw ilaahay baa waleh rasuulkiina dayashaada nagu sugan dayashada ku dayataana waa mid wanaagsana ku dayda uma qaala wuxuu yidhi ama inahu laysa fi nowm hurdada kumaba sugnaa tafriidun waxadguduba qof saaxday oo hurdo intay qabatay ka tambadatay geb yidhi oo salaadda ka tagtay wax xadguduba uu la yimid ma laha waxbana looma haysto inama tafriidu xadgudubku waxaa weeye calaa man lam yusalli salaatan qofkaan salaad tukanin xataa yajiya ilaa uu ka imaado waqtu salaati luqraa salaadda kale waqtigeedii qofkii salaaddii haddii ka tagtay kaa weeye midka maarata tafriid iyo xadgudub iyo gaabin la yimi waa midkaas ee faman facala daalika ninkii sidaa yeela hurdo ay la tagto falyusallia ha tukado iyo xiina goorta uu yantabihu lahaa ku baraarugo usoo tooso faida kaana alqadu haddii berri la gaarana umuurtii sideeda ha ku socoto falyusallia ha tukado cinda waqtiha waqtigeedii caadiga ahaa ha tukado ha ilaaliyo uma qaala nabigu wuxuu yidhi maa taruuna naasa sanacun saxaabada dhammeed toddoba isku nabigai saxaabadii kale ma gadaal bay jiraan ma hor bay jiraan marka nabiga laakiin wuxuu ogaaday inay ka horeeyaan wuxuu maa taruuna annaas dadkii maxaad u aragtaan sanaco inay sameeyeen saxaabadii kale in wala soconay isla guurayna kala fakannay maxay ku sugan yihiin bay inala tahay qaala wuxuu nabigu yidhi uma qaala isaga isku jawaaba wuxuu yidhi asbaxa annaasu raggii ayagahaa ee naga horreeyay horta waagaa u baryey markuu waagu u baryey faqaduu nabiyahum nabigoodii waayeen faqaala abubakar wa cumar baa hadlo waxay dhaheen rasuulullaahi sala allah alay wasalam bacdakum waa inaga dambeeyaa lam yakun ma ahaanaya nabigu liyukhalifakum midkii gadaal inii reebi liyukhalifakum midkii gadaal idinka idii reebi oo intuu horay idii dhaafo gadaal idii dhigi ma noqonaya nabiga caladiisa saa ma aha gadaal iniima dhigine idinka gadaal u dhigay oo dhaafay oo u durduriyey gadaal buu inaga jira nabiga calayh isalaatu wasalaam lam yakun liyukhalifakum ma aha mid gadaal ina mariyey oo idinka maaragtay inaga dib inii dhigaye oo ina dhaafaye asagaa inaga dambeeya wa qaala naasu dadkii kale abubakar iyo cumar mooye waxay dhaheen ina rasuula allahi sala allah aleh wasalam bayna aydiikum waa inaga horeeya war maya nabigu inaga horreeya ina gaarsiiya ayay kuwa kalen leeyihiin fa in yutiicuu nabiga hadlaya saxaabada u sheekeynaya kuwii la socday fain yutiicuu hadday adeecaan abaa bakrin wa cumar hadday adeecaan yarshudu way hanuunayaan haddii abubakar iyo cumar intay adeecaan ay dhahaan haa nabiguu naga dambeeyaa intay na sugaan ayaa iyaga oo na sugayaan u tegaynaa haddii kale laakiin way naga kobgoosteen lakala dhuncaawo qaala fantahaynaa tanna waa mucjizo nabiga calayh salaam uu sheegay waxa war ah u dhex maraayo ee ku hadlayaan nabiga calayh salaatu wasalaam waa maqlay waa la maqashiiyey bale awliyada ilahi iyo saalixiinta ayaaba karaamo ilaahay oga dhigi karaa inuu meel fog ay wax ka maqlaan cumar binu khadaab baa isagoo khudbaynayo nin la yidhahdo saari ula hadlayaa saariljabal buu yidhi shaam asagoo ka dagaalamayo oo cadow ay dagaalamayaan yuu yidhi dhabarjibin yaan lagugu dhufanina saarow masaajidka nabigu taagan yahay agga buurta agga buurta buurta dabada la galay markaasoo isagana maqlay oo buurtibu dabada la galay oo difaaca ka dhigtay waa min karaamaati lawliyaa saalixiinta iyo mar dadka wanaagsan ilaah wax waa u muujin kara waxna waa maqashiin karaa u fiirsa haddi laazim kama aha awliyanimadu kuma aha laazim in karaamo kaa daahirto oo kolba hadday karaama kaa muuqan weydo owliya inaadan ahayn ama qofka karaama laga waayo owliyaba inuunan ahayn kii kaoo karaaman u arkale keligii inuu awliya ummadda kaleo dhanba saa u jajabnaato sax ma aha awliyada way fara badan tahay muttaqiinta ilaahay intay rumeeyeen ka cabsata iyaa lagu tilmaamay inay awliya yihiin karaama inay kaa muuqatana waxba maarata daruuri maaha bale faa'iidada kuuma sii mararka qaar maslaxa kuuma jirto oo qaar baa intay karaama ka muuqdaan oo la daba yaaco oo deena dadka ay kor u qaadaanbaa quruur iyo cujbe iyo intuu ku dhaco kibir iyo marka dambe dadka addoonsano ilaah iska dhigiba markaasaa deen inkaar ku dhici balcunbaa curmaca ku dhacay markii karaamaddiisi daahirtay oo ducadiisa mustajaabo uu noqday nabi muuse isku taagay markaasaa waxaa liii famaluu ka maallkelbi ay baa liii ay buu noqday weligii dhannaayee saalix ahaa ee mustajaabo dacwaha ay buu noqday ayib qaala fantahaynaa ila annaas dadkii baan u tagnay xiina goortii imtada nahaaru maalintii ay taagantay oo barqi la gaaray ayaan dadkii gaaray waxamiya kullu shay wax kastaa u kululaaday qoraxdeeda kululaysay wahum yaquuluuna ayagoo le yaa rasuul allah halagna waan halaagsanay cadishnaa waan oonay siday ku calacalay markay nabiga arkeen faqaala nabiga wuxuu yidhi laa hulka calaykum halaag iniima sugnaanin insha allah halaag iniima sugnaaninoo oonka waa inaga bixi wuu inaga baxayaa oo mucjizaad mucjizaad muuqan doonta uma qaala wuxuu yidhi nabigu adliquu iifura lii aniga humrii dhiilkayga humrigu waa qadax dhiil ama gaawo wey weelasha soontaad weelasha soo furtaan oo hasha ka furtaan iila soo saara gaawaha isoo bixiya qaala wadacaa bilmiidaat umaweysadii la yidhi saxaabigii radia allahu canhu qataadaha shaani baa ka muuqan doonee hadlayicii la dhihi jirayna uu yaro keemi ubadi waa ubayar ciidan dhanba meesha fadhiya ooman fajacala rasuulu llah nabiga calayh salaam wuxuu guda galayo subu inuu shushubayo adxigiibuudhiilkiibu ku shubhayaa nabig alai salaam ubadi buu haystaa wa qataadana yusqiihim dadkiibuu waraabin markuu ku dhibciyaba tif buu noqon markaas haddana ina loo dhiibi dad oomanaoo maalin iyo habeen oomanaa falam yacduu arrintu mayna gudbin an ra'aa naasu dadkii inay arkeen maan biyo filmiidaati ku jira hadday fiireen meesha laga waraabinayaba uba yar buuba nabiga haystaa oo sii foorarsanaysa nin walba wuxuu yidhi biyihii way dhammaadeen oo baad u dhiman doontaa markaasay takaabuu isku ciriiriyeen calayha cala almiidaat ubbadii baan isku ciriiriyo doona nin walba ninka kale ka gaarbuysay intan yare hadhay dhunta ku qoyso faqaala rasuululahi sal l slam baa wuxuu yidhi axsinuu hagaajista almala dabeecada iyo akhlaaqda la xishoodo akhlaaqda hagaajista mala wanaagsanna malaysta kullukum dhammaantiin sayar waa waa cokanaan doonaaye dhammaantiin oonka waa inaga bixi doontaa hal qof oo qadi inaguma jiree si nin walba gaarkiisa u fadhiisto markaasaa rash iyo lawa fadhiistay qaala fafacaluu saxaabada sidiibay yeeleen haddii damaanadaa la siiyey in biyahan uu ku filaan doono mucjizaha meesha socotee u badan iyo muuqaalkeeda xisigaa ma aha macno weyn baa meesha ku duugan fajacala rasuululahi sala allah aleh wasalam nabigaa wuxuu gudagalay yasubu inuu ugu shubaayo waasqiim annagoon warabinayo buu leh xataa maa baqiya ilaa unan harin hayri aniga iyo waqayru rasuulilah nabiga calah salaam waxaan ka ahayn aniga rasuulka besaa soo hadnay qaala uma saba rasuululahi waa ku shubay calayh salaam faqaala lii wuxuu gu yidhi ishrib cab abu qataada faqultum waxaani laa ashrabu cabi maayo xataa tashraba ilaa aad ka cabta ya rasuul allow waa ninka qiimaha badnaa ilaa xal o dhan nabiga la socday ilaalinaya idoo lacab buu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi ina saaqiya alqawmi qoomka qofka waraabin aakhirumka ugu dambeeya weeyaan shurban cabidda haddaad dad waraabinayso markaa soo dhan inaad jabsato ma oo ay afka la gasho waa in dadka horta ay wada cabbaan wax kuu soo hadha nasiibka aad yeelato hadal fiican bay dhihi jireenoo ah qaybiyaa qaba waa saas dadka qaybinayo waxaa la rabsada inuu dambay haduu wax qadas ha qabo ikhyaarnimada iyo sharaftu waa sidaa ina saaqiyal qowm qowmka ninka waraaminaayo aakhirumka ugu dambeeya way shurban cabid ee cabbuu yidhi qaala fa sharibtu waan cabbay wa shariba rasuulullah nabigana waa cabbay calayhi salaam mucjizaa ka laayatay oo biyihii yaraaba ilaahay barakeeye badiyey qaala faata annaasu dadkiiba waxay yimaadeen almaa biyihii uu nabigu shalayta yidhi berri unbaad biyo arki doontaan dadkii waxay yimaadeen jaamiin ayagoo nashaadsan riwaan cokan ayagooba cuqano mucjizo dhexda looga jabiyey oo intii biyihiiba ina gaarinba oonka ilaahay ka saaray mucjisadii rasuulka calayh salaam ka waraabay oo ka cabbay ayay biyihii tageen jaamiin nashiiiin ayagoo nashaasanoo riwaan cokan oo oonba haynin qaala faqaala cabdullahi binu rabax wuxuu yidhi innii anigu la uxadiu hada alxadii fi masjid jaamic cabdullahi binu rabax wuxuu leeyahay inii aniga oo la uxadiu hada alxadiia xadiidkan anigoo sheekaynaya fii ljaamici masjidkii jaamic ahaa ee ummadda ay ku tukanaysa anoo ku akrinaya xadiidkii id qaala cimraan bin xusein cimraan bin xusein baa wuxuu yidhi oo saxaabi jaliil ah oo meesha fadhiya oo dadki wax dhegaysanaya ka mid a ah, ayaa wuxuu yidhi undur ayuha alfata wiilkiibu kusoo boday cbdullahi bin rabaxa undur u fiirso ayuha alfata wiil yahow kayfa tuxadid saad xadiidka u akrinayso waa isku naxaysaa moogtahay undur ayuha alfata kayfa tuxadid xadiidka aad sheegaysi saad u sheegtay u fiirsa buyi fa inii anigu axadurakbi jamaacadii baabaan ka mid aha tilka leela habeenkaasi habeenkaa asagaa dadkii socday nabiga la socday ayaabaan ka mid ahaaye iska sax xadiidka si fiican iskaga hubso qaala qultu waxaan idhi isagoo muu dhiirigelinaya oo raba dib inuu baakiradiisa iyo maskaxdiisa isku haruursado qultu waxaan idhi fa anta aclamu bilxadiid oo insaxaabay cabdullahi bin rawax bas haddaadan la socotay anaba ima yaqaane tafadal faqaala wuxuu yidhi miman anta adigu yaa tahay buu yidhi qultu waxaa min ansaar ansaar baan ahay qaala xadif haddaadan ansaari tahay ansaaru rasuulillaahi tahay fa antum idinka aclamu naga yaqaana bixadiiikum xadiidkiinne xadiidka saxaabadeeda ansaar bay u bannaayeen saxaabada nabiga calayh salaatu wasalaam iyo qisadaas iyo riwaayada aad warinaysay abu qataadaha qtaadaisadan ka sheekeenaya saxaabi ansaariya weeyaan adaa laga yaqaana xadiidkiina wad qaala wuxuu yii faxadatu lqowma qowmkii baan u sheekeeyey faqaala cimraan wuxuu yihi warkii oo dhexda maraya marku hor ka yarnixiyey markuu dhamaan dhameeyey yaa wuxuu yihi laqad shahidtu tilka leyla haweenka horta xaadir baan ahayo waan la socday nabiga wamaa shacurtu mana ogi ana axaddan qof inuu xafidahu xifdiyey kamaa sida aad xafidta u xifdisay saad u xifdisay qof inuu saa u xifdiyana u malayn maaya buu yidhi soo maarti markii dambena waa taskiyeeyey waa u sadiqay wuxuu yidhi waa si cajiiba min bidaayati alqisr ila nihaayatiha maca mucjizaatiha si fiican ba looga sheekaysay buu وxadثnي أحمد بن سعيid بن skر الdاrمي qال xadثna cbayd اللh بن cبدالمجيد qال xadثna سلم بن زurayr الcطاrdي qaala wuxuu samictu aba raja alcuطaaridi can cimraan bn xusein radi allahu canhu qaal kuntu maca nabiy llahi sala allah alay wasalam cimraankii haddaa in loo sheekeynayay baa asaga haddan la wareegay qisadii intuu asagana ka ogaa buu sheegay kuntu maca nabiyilaahi baan la socda calayh salaam fii masiirin lahu socod fa adlajnaa laylatana habeenkii baan guuraynay adlajnaa waxaan guuraynay laylatanaa habeenkii oo dhan xataa idaa kaana fii wajhi subxi waaga oogiisa markaa ku dhownaayey oo salaaddii inay soo dilacdayo dhowdahay yaan carasnaa degnay faqalabatnaa acyununa indhaha naga qaalib noqdo waan saaxanay xataa basaqat ishamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxdo qaala fa kaana awala man istayqad qofka u horreeya toosa mina abuu bakar buu ahaa riwaayo kale nabiga u horreeyey wakunaa laa nuuqidu maana toosin jirin nabiyllahi nabiga ilaahi calayh salaam min manaamii hurdadiisa kamaana toosin jirin idaa naama markuu saaxdo xataa yastayqida ilaa asaga iskii uu tooso nabiga hadduu tooso hadduu saaxdo lama kicin jirin maxaa yeele hurdada nabiga iyo ru'yada uu ruyoonayo waxyi wey waa intaasoo waxyi uu ku socdo nabiga calayh salaatu wasalaam ruyadiisa waxyi weeye rasuulka calayhi salaam marka wixii nabiga uu ku socdo hawl oo jibriil waxyi ku wado inaad la dhex laga damajiyo ama laga nixiyo xataa yastayqida uma istayqada cumaru cumar baa haddana toosay abubakar waa iska aamusay cumar hadduu kacay faqaama wuu istaaga cumar cinda nabiyillaahi nabiga ilahi agtiisa calayhi salaam waa xeeladaystay nabi allow ka kac ma dhihiine fajacala wuxuu gudagalay yukabiru inuu kibaaran allahu akbar wayarfacu sawtahu bitakbiir takbiirtana uu kor u qaadayo intuu halkaa istaagay buu allahu akbar iska yiri waa xeeladaystay xataa istayqada ilaa uu ka tooso rasuulullahi sala allah aleh wasalam baa kacay falamaa rafaca ra'sa markuu madaxa kor u qaaday wara'a shamsa qoraxdii uu arkay qad basaqad soo baxday qaala nabigu wuxuu yidhi irtaxiluu guura fasaara binaa waa nala socday xoogo baan guuray xataa idabyadat ishamsu qoraxdii markay caddaatay waa qiso labaad qisada qisadii hore maaha ilaanuu tii hore toddobay ahaayeen tanna abubakar cumar lamana soconin taa hore tanna waa la socda waa kuwan nazala waa degay fasallaa bina alqadaad salaadii subax buu nabigeenu tujiyey nin baa isqooday oo min qowmi qoomka kamida nin qoomkii kamida ayaa fogaaday oo halkaa isqooday oo istaagay lam yusalli macana anana tukaninba <clears throat> jamaacadii haddii la galo salaaddii la galay nin baaba halkaa taaganba falama insarafa markuu nabiga salaadda ka baxay qaala lahu rasuululahi sal l slam baa ku yidhi yaa fulaan war hebel maa manacaka maxaa kaa reebay an tusalliya macana inaad nala tukato maxaa kaa reebay soo muslimaadan ahayn qaala wuxuu yidhi yaa nabiy allah asaabatnii janaaba xalay bay janaaba igu dhacday biyaan ku qabaystana ma haysto faamarahu rasuululahi baa amray calayh salaam inuu carrada ku gabagabaysto weysada keliya ma ahee haddaad qabays weyda oo bidaad ku qabaysta weydana sida weysada carrada lagu gabagabaysto yaa qabayskana carrada lagu gabagabaystaa isku sibaana lagu gabagabaysan oo qabayska biyahao dhan ba jidhka hadhihi mayso galgalan mayso sidii camaaru sameeyey aayarta sidii weysadii oo kale yaad gacmaha iyo kafaynka gacmaha kafaynka iyo wejiga intaa unbaa la masixi qabayskii waa kaa kor noqday laakiin biyo markaad hesho waa inaad qabaysataa fatayamam bisaciid faamarahu rasuula fatayamama wuxuu ku gabagabaystay bisaciidi caradii fasallaa salaadii buu tukaday saxaabigii uma cajalanii cajalanii waa i dadejiyey nabiga calayh salaam waxaa hadalka wataa cimraan bin xusein koox uu ku jiro asaga iyo koox kale nabigu wuxuu yidhi oon baa jiray bal naga sii horeeya oo wax biyo ah bal sii raadiya cajalanii waa i dadejiyey fii rakbin koox bayna yaday nabiga hortiisa ayuuna hore usii socda buu yidhi nadlubulmaa biyo inaan raadino waqad cadishnaa waan oonnay cadashan shadiidan oon aad u daran baan oonnay fa baynamaa naxnu nasiir annagoo soconno idaa naxnu biimra'atin haweenay baan aragnay islaam saadilatin lalmisay rijlayaha labadeeda lugood bayna misaaratayni laba sibraar hal neef geelah islaan saaran oo laba sibraaroo biyo ah sibraarka waxaa weeyaan waa laga samaysan jiray weelal laga samaysan jiray oo intii laisku xiro maqaarka laisku gudo afka afka loo sameeyo halkana af weyn laga waxeeyo oo nuuc laga sameeyo oo lagu xiro dhinacan kalena meelo oo eh, biyaha laga cabo ayaa loo samayn jiray markaasay intay soo buuxsatay oo ritigeeda soo saaratay yay korka kaga fadhida islaantaasoo aroor ah oo dhaan soo dhaansatay ayaa ka hor imaanay saadilatin rijlayha labada lagood waxay ka ridatay bayna masaalatayn laba sibraar ayay ka kala ribatay faqulnaa laha waxaan ku nidhi misaanado marka waxaa la dhahaa waa kirba sibraar ziida la ziyaadiyey sibraarkii oo hadduu neef la ah maqaarkii hadduu yahay haragiis mid kale ku dar labo yaa laysku talay misaanado kaasaa la dhahaa waa ziyaada faqulnaa laha waxaan ku nidhi ayna almaaw biyahana soo dhaansatay awey haddee ka soo dhaansatay qaaladu waxay tihi hayha hayha ayay tii hayhaata hayhaata wey baciid baciid bay ka dheer tahay way fog tahay way fog tahay biyo ma jiraan carrada war carrada biyo ma jiraan oonbaad u dhammaanaysaa lamaa biyo iima sugnaanin lakum idinka ad gaari kartaan maanta iyo caawa qulnaa waxaan idhi fakam bayna ahlika ehelkaadiiyo wa baynalmaa adii ehelkaadiiyo biyaha intayna dhexaysa qaalat waxay tiri masiiratu yowmin leyla masiiratu yowmin wa leyla habeen iyo maalin baa loo socdaa marka maxay noqotay tan unbaad haysaan wax biyo ahe ayadaa ku mintida qulnaa waxaan nidhi inطaliqii soco ilaa rasuulilahi nabiga calayh salam xaggiisa soo aad inakici qaalad waxay tihi wamaa rasuulullah rasuulullah maxaa la dhahaa waa gaalaa nabi iyo rasuul mina aqoonin falam numallikha warba maanan u sii makaninin lam numallikha oo maanan oggolaanay min amriha amarkeedii shay-an wax fursadoon siinay ma jirto xataa dalaqnaa bihaa ilaa aan la soo tagnay ah, soo socaa layidhi iska dhaaf waxaaso sidii loo soo waxaan la soo qaabilnay biha rasuul allah nabiga calayh salaam oo soo socday baan ka hor tagnay fasa'alahaa wuxuu weydiiyey islaantii buu waraystay nabiga oo yidhi maxaad ahayd adiguna fa ahbaratu way u warrantay mila aladii ahbaratna say noogu warrantay biyo ma jiraan habeen maalin baa loo socdaa wa ahbaratu waxayse nabiga u sheegtay markay aragtay in ciidan ay la wareegeen oo ciidan kalena loo geeyey yay calaacal bilahday bal wax laguu naxariisto wa ahbaratu waxay nabigu u sheegtay annaha iyadu muutimatun inay tahay agooley agooley inay tahay lahaa sibyaanu caruur aytaama agoona ay u soo dhaamisay intaas isticdaaf iyo naxariis dalab wey fa amara wuxuu nabigu amray biraawiyatihaa raawiyadu waa hashii dhaankahaa neefkii geelaha dhaankahaa ayuu amray in la fadhiisiiyo fa uliiqid waa la fadhiisiiyey famaja wuxuu nabigu tufay fi lcaslaaweyn alculyaaweyni sibraarka labadiisa afee kore sibraarka labadii afee kore ee biyaha laga dhaamiyey afka kore ehe suniinta lagu xereeye xidhnaa ayuu wuxuu ku tufay canduuftiisa rasuulka calayh salaam canduuftiisa barakaysneed ayuu ku tufay rasuulka uma dacathaa biraawiyatiha waa sii daayey raawiyadii iyo hashii fa sharibna waan xabnay sibraarkii unbaa la yihi ka dhaansada saxaabadii markaasay dhaansadeen wa naxnu arbacuuna rajulan afartan nin baan ahayn cidhaashan ooman xataa rawaynaa ilaa aan ka cokanaanay dharagii iyo cokanaantii laguma daynin wamalana waxaan ka buuxsanay kulla qirba sibraar kastoo macana aan wadanay waidaawa xataa ubooyinka yaraa iyo weeshi yaraa ayaan ka buuxsanay waa sibraarkii intaasoo waxa weel iyo sibraarada ay wateen oo dhan bay ka wada buuxsadeen calooshina ka buuxsadeen waqasalnaa markaasa waqasalnaa waxaan ku dhaqannay waqasalnaa waxaan ugu qabaynay saaxiibanaa saaxiibkaanagii ninkii asaga janaasada janaabada qabay janaabada qabay ee tayamumka kusii meergaar la yidhi ayaa la kusoo qabayso duurka aad qasalnaa waan u qabaynay saaxibanaa saaxiibka anigana biyihii baa looshoo kusoo qabaysaa la yidhi hayra anna annagu lam nasqi baciiran geeli iyo awrtaa wadanay kamaana waraabinin inta kalese waan samaynay wahiya takaad sibraarkii iyo misaanadiina waxay sigaysaa tandariju inay dilaacdo min almaa biyo darteed yacni wuxuu la jeedaa hiyadu almasaanatayni labada sibraar inay biyo la dilaacaan ayay ku sigteenoo way buuxaanoo biyihii baabayayba inay dilacami ku dhow yihiin waxa la cabbaayo ee la dhaamsanaayo waa mucjizadii nabiga sala allah alay wasalam waxay ku dhow wuxuu ku yihi nabiga salam soo maaratid biyahayda waxba kamaana nusqaaminine saasuu ku yihi nabiga alayh salatu wasalaam lagla ballanqaysto oo la xoogayo biyahayd ma aha nabiga mucjizadiisa calayh salaatu wasalaam biyahaasu ilaahay u barakeeyey ayaa lagu cabbay su-aal la yidhi nagu waa la ikraamay uma qaala nabigu wuxuu yidhi haatuu keena isku soo dardara maa kaana cindakum waxaad haysaan oo raashinaad isku soo dardaraysaan antan intaad soo socotay gaajaad haysa carruurna u socota aboola fa waxaan u aruurinay lahaa iyadu min kisrin wixii kibis oo la hayo jajaba wa wixii timiroo la hayo ayaa loo soo aruuriyey wa sara lahaa wuxuu u adkeeyey shadda lahaa suratan qandi sara lahaa wuxuu u adkeeyey oo u guntay suratan qandi xoogooba loo soo aruuriyey markaasaa qandi loogu adkeeyo oo loogu xidhay horteedaa loo dhigay waxaa lihi sii qariib dhaxda ku sii cun u geyso faqaala lahaa wuxuu ku yidhi nabigu idhabii odhan la tag faacimii quudi hadaa ciyaalaki carruurtaadana siibarka kugu soo ordaa wacallimii waxaad ogaataa annaa annagu lam nasra inaanu nusqaaminin min maayki biyahaada waxba inaana ka nusqaaminin ogow falammaa atad ahlaha ehelkeedii markay u tagtay oo la yidhi xaggeeeeda waxa kugu dhacday qaalad waxay tihi laqad laqiitu waxaan la kulmay asxara albashari bini aadamkii ugu sixir badnaa ayaa maanta la kulmay bay tihi ow hadduuna saaxir ahayn inahu la waa nebi kama zacama suu sheegay labadaa waxaanayn ma jirtay tir dadka kee uu sixir badnaa inuu yahay inuu nebi mucjize lagu ayiday uu yahay labada midow weeyaan waxaan arkay indhaheeda way daawanaysa waxa la samaynayo dhanba iyo kaana min amrihi amarkiisa ninkaan arkay wuxuu ahaa dayta wadayt waxaaya waxaa hadalwanaagiisii iyo qiimihiisii iyo biyihii waxa ku dhacayo baraka iyo iyo abaalgudkii la siiyey ikraamkii la ikraamay waxaasoo dhan bay la yaabtay oo maskaxdeeda ka hari waayey markaasay islaamtay markii dambe fahad allahu ilaahay wuxuu ku hanuuniyey daaka sirm qabiilkii dhannaa bitilkal marati islaamta ayadaa reerkii o dhan markii dambe waa islaameen islaamtaas halkaa daqiiqadaha yar nabiga la taagna joogtay ee nabiga intay fiirsatay tii waxaan sixir maba noqon karaba markii dambe iimaanka ku dhibcay qabiilkii o dhanba waa islaamay bacda riwaayaad waxay caddaynaysaa saxaabad markay soo duulaan waa laga leexan waxaad leeyahay gabadhii waagiina waraabisay reerkoodii weeye ka leexda markaasay iskuu yeedhoo tiri war aniga daraadday baan inaga leexanayaae islaama markaasay islaameen fa aslamad islaamtay wa aslamuu dadkiina islaame dhammaan gabadh barako badan bay noqotay qaala waxadaanaa isxaaq bin ibraahim alxandali akhbarana allah binu shumayl xaddaanaa cawf bin abi jamiil alacraabi can abi raja alcuaariji can cimraan bn xusaynin qaal kunaa maca rasuuli lahi sal la alay waslam fii safarin fasirnaa leylatan habeen baan soconnay xata ida kaana fii aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa marka la marayo qubayla subxi subaxa waxyar ka hor waqacnaa waan daadannay tilkal waqcata daadashadaas allatii laa waqcata daadasho aysan jirin cinda almusaafiri qof musaafiroo daalan axlaa minha oga macaan qof musaafira oo daalan oo xaloo dhan guuraaya oo yaasaayay markuu dhulka isku tuuro meel kasta dhagax hadduu ku dhasaaxada hadda hurdo oga macaan ma jirto hurdo oga macaan ma jirto meeluuna inta hore hurdo ku qaban jirin ayuu ku kuulinayaa famaa ayqadanaa nama toosinin ilaa xaru shamsi qoraxda kuleelkeeda umaana kiciyey wasaaqa alxadiia binaxwi xadii salm bnu zurayr wazaada wanaqas wayna ziyaadiye waana nusqaabie ruwaadda kale inta ay weliyeen wa qaala fi lxadiid falama istayqada cumar bnu khadaab markuu toosay wara'aa u arkay maa asaaba naasa dadka waxaa ku dhacay salaadii subax oo ka tagtay wa kaana wuxuu ahaa ajwafa nin qaraaxad weyn jalidan oo xoog weyn buu ahaaye ajwaf nin qaylo dheer ayuu ahaayoo qaraaxadiisa isku furan yihiin jalidan oo xoog badan buu ahaa markaasuu fa kibaartay wa rafaca sawta bitakbiir takbiirtiibu kor u kacay oo u qaaday hadduu qaaday deena dhulkii baa gariray nabiga calai salam waa toosay xata istayqada rasuulu ilaa nabiga uu ka kaco calayh salaam lishiddati sawtihi sawtkii cumar adeegiisi daraantiisii bitakbiiri uu ku sawdayey falama istayqada rasuullah markuu toosay calayh salaam shakaw ilayhi aladii asaabahum wixii ku dhacay oo salaadii inay ka tagtay hurdo ay la tagtay arrintaasay la calacaleen faqaala rasuululahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi laa dayira ma kasbaad oga tagtay laa dayira waxba dhib ma jiro irtaxiluu meeshan aan ka guuro oo halkaa aan iskaga tukanno waqtasa alxadiida waxay tusaysaa nabigeena bashar buu ahaa calayh salaam isagaa yidhi inamaa ana basharun ansaa kama tansaw inamaa ana basharun ansaa kama tansaw saad wax u halmaantaan u halmaamay buu rasuulka calayh salaam marka in arrintaa ay dhacdana waxay noo noqotay cilmi fawaa'id fara badanna waan ka qaadanay xaddaana isxaaq bin ibraahim akhbarana sulaymaan bn xarbi xaddaana xamaad bin salm can xumayd can bakr bn cabdillaah can cabdillaahi bn rabax can abi qataadat alxaaris bn ribciy radi allah canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu ahaa ida kaana fii safarin hadduu safar ku jiro oo facarasa bileyl habeennimo uu dego indajaca calaa yamiinihi wuxuu habeen uu yahay oo waagi iyo salaadii subaxba ay xoogoo ka hadhay hadduu nabigu dego midig midig buu u seexan jiray rasuulka hurdo caadi ah ayuu seexan jiray waidaa carasa hadduusa dego qubayla subxi subaxa oo soo dhow hadduu saaxdo subaxa waagi intuuna bani waxya ka hor hadduu uu saaxdo oo la daatana saydan salaadda uga tagin nasaba diraacahu dhudhumihiisuu taagi jiray wadaca wawadaca oo madaxiisana wuxuu dejin jiray calaa kafihi saxabkiisa waa sidee ya sidaa intuu dhaho oo saa dhaho saa u saaxan jira marka jiqilahu ay taagan yihiin waa lagu jiraa culayskaas marka wax yar markii la joogo de culayska waa ku qaban gacmihii waa kua xidhan yihin agga ugu saxan kartid in yar waxooga hurdo dakhara ayaa ja ka siinaysaa salaadiina kaaba tegayso markiiba waad kacaysaa marka waxaa ku bixin jiray nabiga calayh isalaam in laga taxadaro hataa hadday hurdo weyn ay ku hayso ama hurdo ay hurdadooda weyn tahay waa inaad ixtiyaad iyo taxadar samayso qof itoosi waa inaad tidhaahdo saacadaha munabihada ahee sawdka leh aad shidato hurdada markaa qaabka loo saaxanaya aad badasho ishagaajiso oo qaabka aad u toosi laheedoo hurdo fudud iyo qaab fudud aad u saaxato wakayri dalik marka inaad adigoo waqtigii oo dhow oo salaaddu inay kaa tagad og tahay aad si fiican isku kala bixiso maaha xaddaanaa hadaab bnu khaalid qaal xaddaanaa hamaam qaal xaddaanaa qataada can anas bn malikin ana rasuula lahi sal slam qaal sala allahu alayh waali wasalam qaal man nasiya salaatan ninkii salaad halmaama falyusaliha tukada idaa dakarahaa markuu xasuusto laa kafaarata lahaa kafaara gud oo ma sugnaan ila dalik <clears throat> tukashada weeyaan wax kaloo kafaaroo lagu dhiga laleehay dembi baad gashay hurdo darteed ama halmaan dartiis ma jirto hurdo iyo halmaan labada waxba laguma haysto <clears throat> walidaalika qaar culimmada ka mida ah waxay dhaheen hurdada salaadda hurdo ku tagtay ama nisyaan ku tagtay qofka xaalada uu ku jira hurdada ah xaaladda hurdada ah mukalaf ma baahaba mukalaf ma aha hurdada markuu ka kaco in salaada uu soo qadeeyo jaaa biamrin jadiid amar kale oo badax bannaan ayaa qadaha keenay ee amarkii hore ee salaada hala tukadada la yidhi isaga kumaba jiraba xilliga hurdada ile mukalafa meehe mukalafa maaha kuwa waxayna maya kii hore unbaa raacsanaya soo toos marka soo tooso amarkii hore ee saarraa unbaa saaran waa iska waxaad moodaa khilaaf lafdi ah qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi wa aqimi salaata lidikrii salaada ogo tuko aniga xuskayga iyo dikrigayga waxadaana yaxya bnu yaxya saciid bn mansuur wqutayb bnu saciid jamiica can abi cawaana can qataada bni dicaama can anas bn maliki radi allahu canhu can inabiyi sala اllahu alيh wasalam lam yadkur laa kafaarat allaha ila dalik intaa muuna sheegin waxadaana moxamed bn muhana qaala xadaana cabdulacla qaala xadaana saciid ibn abi caruuba can qataada bni dicaama can anas bni malikin abu xamزة albasri radi allahu canhu arضah khadimu rasuuli اllah qaala wuxuu yidhi qaala nabiy llahi nabigi ilahi wuxuu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam man nasiya salaata ninkii salaad halmaama aw naama canha ka saaxda fakafaaratuhaa kafaaradeedu an yusaliya inuu tukado weyda dakaraha markuu xasuusta inuu tukado unbaa laga rabaa bes wax kale uu raacin ma jirto maxaa yeelay cudurdaar buu lahaa qofka asaga ah wax kas ooga tegay ma ah waxadaana nasr bnu caliy aljahdamiyu qaala xadaana abi caliy jahdbi qaala xadaana muhanى can qataada can anas bn malikin qaal qaala rasuulu lahi sala اlah alay wasalam wuxuu yidhi idaa raqada axadukum axadkiin hadduu saaxdo can isalaati uu ka saaxdo ow afala canha uuba halmaamayba afla ku dhacday sidii nabiga alay slam qaswat axzaab saxaabada siay dagaalkii difaaca ugu jireen bayba halmaameen falyusaliha tukada idaa dakara markuu xasuusto fain allaha tacaala yaquul nabi muuse calayhi salaam buu ku leeyahay nabi muusena wuxuu ka mid yahay ambiyadii nabigeenna la amray inuu ku daydo ulaaika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi ku daya kuwii la yidhi wa aqimi salaata lidikrii salaada oogoo tuko xasuustayda iyo markaad xasuusato iyo dikrigayga la imow baa layidhi wallah aclam bilahi towfiq sala allah wasalam cala nabiyina maxamed